bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وsaxbi wslm aجmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii riyaad الصاalixiin min kalaami sayidi اlmursaliin lilimaam الnawowiy raximah اllahu tacaala qaala alimaamu الnawowiyu raximah اllah baabu الru'ya wma yatacalaqu biha baabu الru'yaa ru'yadii ama riyadii ayuu u baab yahay caddaynteeda aadaabteeda in la caddeeyo iyo wamaa yatacallaqu bihaa waxa ru'yada ku tacalluqo oo ku xiran riyada iyo waxa ku xiran aadaabteeda caddaynteediibuu u baabyahay baabkan oo riyada aadaab bay leedahay qofku markuu habeenkii seexdo ee markaa indhihiisu ay wax tusaan ee uu riyoodo sideebuu ula dhaqmayaa islaam ahaan see ula dhaqmayaa marka aadaabta ula imaanayaa maxay tahay qaala allahu tacaala alla waxa uu yihi wamin aayaatihi alla aayaadkiisa waxaa ka mid a ee tusaya qudrada alle subxaanahu watacaala iyo awoodda alle manaamukum hurdadiinna bileyli habeenkii aada seexanaysaan iyo wanahaari maalinkii oo yacnii hurdadan qudrada allah lagu fahmaa oo qofkii yacni waxaa weeyaan waa seexanaya waxba lama socdo ruuxdii waa ka qaadmaysaa oo meel kaley jirtaa haddana maca daalika xiriir bay la leedahay uma dhimanin qofkan kulliyan uma dhimanin ee dhimasho waxuu dhintay yacni markaa haaf ah ayuu dhintay waxba ma oga ee wax uu ku hadlaayo ma oga marka qudro alla subxaanahu watacaala baa ku sugan wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal samictu rasuul llahi sala allahu alayh waali wasalam ayaan maqlay buu yidhi yaquul isagoo dhahayo lam yabqa min annubuwati ila almubashiraat lam yabqa kama harin min annubuwati nebinimada ila almubashiraatu kuwii waxbishaa riyooyinkii wax bishaareynayay ma ahane qaaluu waxay yidhaahdeen wama almubashiraatu mubashiraadka waa maxay waxa wax bishaareeyo qaala waxa uu yidhi alru'ya asaalixatu waa ru'yada ama riyada wanaagsan rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa wariyey yacnii nebinimadii waxba kama harin waxaa un ka haray mubashiraad mubashiraadkiina wuxuu ku macneeyey nebiga inay riyada tahay riyada wanaagsan inay tahay dee nebinimadii inay dhammaatay xadiid badan baana loogu sheegay kan laftirkiisa waa laga fahmayaaba ee macnaheedu ma ahan marka riyadu qeyb kamida nubuwada waayo marka lagu leeyahay nubuwadiibayba tahayba ma aha oo riyadiibaa nebinimadii ah macnaheedu ma ahan tashaabuh unbaa ka dhexayn kara xagga bishaarada nebigu wuxuu la yimid bishaaro iyo digniinow la yimid riyada laftirkeeda waxbay ku bishaareynaysaa qofkii daaco badnaayo iimaan badnaayo oo jamaacada ku dadaali jiray oo yacni sadaqada badnaayo soonka badnaa khayrka badnaa haddii uu ama isagao ku riyoodo ama loogu riyoodaba isagoo meel fiican joogo janno galayba waa bishaaray u tahay taas waa bishaara marka waxay la mid tahay marka sida adiga dadaad tiri ashhadu an laa ilaaha ila allah waa aadaantay lagu dhihi maayo laakiin adiga iyo mu-adinka waxaad isku shabahdaan ashhadu an laa ilaha ila allah qeyb aadaankii kamid ah waaye laakiin nin kastoo ashhadu an laa ilaha ila allahu dhahay inuu adimay ma ahan macnaheedu nacam marka ru'yadu waa qeyb nebinimada kamid a ah marka lagu leey waaba nebinimadii ma ahan marka macnaheedu ayb saasaa marka ibnu xajar iyo culammada ay ku macnaynayaan marka qaala waxa uu yihi marka mubashiraatku alru'ya asaalixatu weeyaan rawaahu lbukhaariyu qofka muminkaa ah marka riyada wanaagsan ee isaga uu ku riyoodo ama loogu riyoodo warniga xalay waxaan ku riyooda adoo m sidaas oo sidaa ama nebiga la jiro ama adoo yacni jannadii ku jiro waa bishaaro usoo hormartay canhu ana nabiya sala allahu alayh waali wasalama isla abu hureyra waxaa laga wariyey nebigu qaala waxa uu yihi ida qtaraba azamaanu waqtiga haddii uu soo dhawaado yacni waqtiga nolosha adduunyada waqtigeedu markuu soo dhawaado yacni aakhiri zamanka marka la joogo waay oo adduunyadii yacni ay idlaanayso ay dhammaanayso lam takad sigi mayso ru'ya almumini qofka mu'minkaa ah ru'yadiisa takdibu inay been sheegto yani calaamaadka aakhir zamankaa waxaa kamid a ah, yani macnaha waqtigu haddii uu soo dhawaado qofka mu'minka ah yacni ru'yadiisu inay been sheegto ma ku dhawaanaysaba nacam xataa ku dhawaan maysaba wa ru'ya lmu'mini mu'minka riyadiisana juz-un qeyb weeyaan oo min sittatin wa arbaciina afartan iyo lix juz-an oo qeybood oo min annubuwati nebinimada kamid a ah afartan iyo lix qeybood oo nebinimada kamid a qeyb kamid ah weeyaan riyada riyada qofka muminka uu riyoonayo ru-yada marka midna xag alley ka ahaataa midna xagga shaydaanka calowsaadka iyo midda qofku wax uu ku riyoodaba uunan ogeyn oo isaga dhan yacni qarowga iska ah shaydaan bay ka ahaatay qarowga iyo calowsaadka shaydaankauu ka yimaadaa amaa riyada yacni wanaagsan ee qofka yacni uu ku riyoonayo ee yacni uu xusuusan karo ruyadaas iyado marka min allah weeyaan taasi wa fii riwaayatin riwaayo kale asdaqukum ru'yaa ka idinkugu riya runnimo badan asdaqukum kan idinkugu run badan weyaan xadiidan xagga hadalka yacnii ninba ninka uu ka hadalka uu uga run badan yahay riyadiisana waa uga run badan tahay nacam ru'yadiisa way uga run badan tahay asdaqukum kan idinkugu run badan ru'yan xagga riyada asdaqukum weeyaan kan idinkugu run badan ruya xadiidan xagga sheekada ayb marka qofka hadduu sidqiga iyo ku dadaalo ru'yadiisana sidqi bay sheegaysaa naam wa canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulku waxau yihi man ra-aanii qofkii i arko fi lmanaami hurdada qofkii igu arko fasayaraanii waa i arki doonaa fi lyaqdati soo jeedku igu arki doonaa aw amase ka-anamaa waab isaga oo ra-aanii igu arkay fi lyaqdati soo jeed qof igu arkayoo kale weeyaan laa yatamathalu shaydaanu shaydaanka isuma soo ekaysiiya bi aniga halkanna waxaa weeyaan haddii qofka uu nebiga ku riyoodo dabcan qofka nebiga haddii uu ku riyooday yaad aragtay baa laleeyahay nacam nebigii baan ku riyooday yaa say u yaallaa qofkaad aragtay bal tilmaan ayaa la leeyahay tilmaamihii nebiga oo shamaa-ilulmuxamediyaha ku yaalla hadduu keeno nebigu ku riyooday qofkaas nacam soo ma garan riyadiisii markaa waa run hadduu laakiin been sheegayo iska yiraahda nebigan ku riyooday waa noo imaan doontaa riyada qofka been ku sheego waa qof alla ku been abuurtay oo kaleu lamid yahay aaday u daran tahay wax aadan indhahaagu aynan arkin inaa istusto adiga oo tiraadid ilaahay baa waa waxaa riyo igu tusay khatar waay tan kale aw kaanamaa ra-aanii fi lyaqda maxaa loo jeedaa waa sida isagoo soo jeed igu arkay oo kale macnuhu waxay tahay yacni markii aniga aan soo jee yacni qofka riyada igu arka maadaama shaydaan uuna isku kashabahaynin sidii qof soo jeed igu arkay oo kale waaye yani sida aanan si sida yani suuradeedu aynan isku bedbedelaynin macnuhu saas weyaan macnuhu ma aha yacni qofkii hadda nebiga nolosha ku arkay saxaabi waayo isaga saxaabi baa la yidhaahdaa ninkii nebiga riyo ku arkay saxaabi bau noqonayaa ma ahan macnaheedu nacam hadda adiga hadaad nebiga riyo ku aragto saxaabi ma noqonaysa adiga nacam ayb <coughs> <clears throat> marka macnuhu waxaa weeyaan un shaydaan isuma kee soo ekeysiiyo ninkii aniga igu arkay eh, hurdo oo riyo igu arkay sidii wax soo jeed igu arkay oo kalow lamid yahay oo ilaa qofkii nebiga isagoo soo jeeda la kulmo la noolaaday isaga saxaabi weeyaan qof dambo hadda noqonayana ma jiro saxaabi <coughs> marka riyada nebiga lagu riyooda qiimaha ay leedahay <coughs> ayaad garanay marka <coughs> qofka nebiga marka uu ku riyoonayana de isagama riyoonaya qof uu nebiga aada u jecel <clears throat> qofku waxa uu jecel yahay ku riyoodaa niyaddana uu ku haayo <clears throat> haddaad nabiga jeceshahay sala allahu alayh waali wasalam niyaddana aa ku hayso oo diintiisii un axaadiidtiisii akrinayso ood baranayso ood ku dadaaleyso ood dabaqayso ood ku camal falayso dee nebiga inaad ku riyooto waa u badan tahay <clears throat> <coughs> haddii kalood faajir tahay oo axaadiidta rasuulka ah ka dheer tahay oo ka fog tahayna <clears throat> hadda nebiga ku riyoon maysid <clears throat> wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu anahu samica anabiya sala allahu alayh waali wasalama nebiga ayuu maqlay yaquulu isagoo dhahayo idaa ra-aa axadukum midkiin haddii uu arko <clears throat> ru'yaa ru'yo yuxibuhaa uu jecel yahay fa inamaa wax kale maana hiya iyadu min allahi alla xaggiisay ka ahaatay tacaala sareeye falyaxmad illaaha alla ha ammaano caleyhaa iyada korkeeda alla ha uga shukriyo ilaahay ha ku mahadiyo ha ammaano <coughs> waliyuxadid bihaa ha ka sheekeeyo oo ru'yadii ha ka sheekeeyo wafii riwaayatin riwaayo waxay ahayd falaa yuxadid bihaa yownan uga sheekaynin ilaa man qof mooyaane yuxibu uu jecel yahay wa idaa ra-aa haddii uu arkay kayra daalika kaa waxaan ahayn oo mimaa yakrahu waxa uu nacaya ah fa inamaa wax kale maana hiya iyadu min ashaydaani bay ka ahaatay falyastacid billaahi ilaahay <clears throat> falyastacid ha ka magan galo min sharihaa sharteeda ha ka magan galo ilaahay subxaanah wa tacaala <clears throat> walaa yadkuruhaa yuunan u sheegin liaxadin qofna yaan u sheegin fa innahaa iyadu laa taduruhu ma dhibaysee muttafaqun calayhi halkan marka aadaab fara badan buu ku sheegay ru'yada xadiidkan iyo axaadiid kale xaasilka marka lasoo arooriyana ru'yada hadday wanaagsan tahay aadaabteedu <clears throat> waa saddex aadaab edabta koowaad waxay tahay inaad ilaahay ku mahadiso oo ri'yo wanaagsan markaad ku riyato alxamdu lilah ko tan labaad waxa ay tahay inuu ku bishaaraysto nacam oo uu yacni ku bishaaraysto riyada iyada nacam <clears throat> tan kale saddexaad waxa ay tahay riyada inuu uga sheekeeyo qof uu jecel yahay riyadaas inuu uga sheekeeyo qof uu jecel yahay oo naasix ah oo isaga u khayr miirayo ee wanaaggiisa iyo khayrkiisa ka talin talinaya inuu sheego intaas marka riyada wanaagsan waay alxamdu lilah waa ku bishaaraysanaysaa waxaana waa u sheegaysaa markaa eh, qofaad jeceshahayna ama adiga naasix ku ahna waad uga sheekeynaysaa ruuyada makruuhada ee la necab riyada xunna aadaabteedu way badan tahay iyada koo waxa ay tahay atacawudu min sharihaa ilahay horta inaad sharteeda ka magan gasho acuudu billaahi min shari haadihi ru'yaa ru'yadan sharteeda ilaahay ka magangelaya inaad tiraahdo tan labaad waxa ay tahay attaflu bilyasaar midig bidixda in loo loo loo yani la afuufo saddex jeer la yiraahdo nacam midda saddexaad waxa ay tahay qofna inuunan u sheegin qofna inaan uga sheekeynin riyada iyadaa inuu iska qarsado qofna u sheegin riwaayo kale waxay ku daraysaa ha istaaga ha tukadaba nacam intou kaco salaad ha iska tukada naam riwaayo kale waxay tilmaamaysaa muslim oo warinaya meesha u jiifay maana dhanka kale ha u wareegto intaasna marka waa aadaabta riyada xun meeshaa u jiiftay waa ka wareeganaysaa dhanka bidix baad saddex jeer u tufaysaa acuudu billaahi min sharihaa baad dhahaysaa riyadaaba ilaahay ka magangelaysaa cidna uga sheekayn maysi salaadna waa u istaagaysaa weysaysata salaad u istaagta marka intaan marka haddii aad mid ka samayso ilaahay waa kaa magangelinayaa eh, sharta riyadaa sharteeda haddaad kulligood wada samaysana kaba fiicanba iyadana marka islaamku feeri marka wuxuu kugu hanuuninayaa dariiq midka ugu fiican haddii kale yani islaam la-aan nolol la-aan waay xaqiiqadu saas wa oo qofku yacni hurda hurdadiisii iyo cuntadiisii iyo noloshiisii riyadiisii cibaadadiisii ictiqaadkiisi kulligood yacni haddaanaan islaam ahaa lahayn oo ilaahay subxaanahu watacaala usa islaamka nagu galladaysan lahayn dadku xayawaanay ahaan lahaayeen xayawaan ayuu qofku iska ahaan lahaa maxaa yeele noloshiisao dhan waxa saxaayo oo hagaayo waxaa weeyaan waa dariiqan wanaagsanee nebigu uu la yimid sala allahu alayh waali wasalam ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam qur-aankanu dadka wuxuu ku hanuuniyaa xaalad kasta tan ugu fiican <clears throat> adiga hadda soo qaado un wax la caqiideeyo soo qaado oo qalbiga laga rumeeyo islaamka wax ka fiican ma laha jirada iyo habka loo daaweeyo ama yani jirada habka yani qofka jiran loo booqdo iyo yani qofka dhinta habka loo asturo iyo sida haddaad kulligooda fiiriso haddaad fiiriso cibaadaadkii kulligood waxaad arkaysaa xaalaad nafta u fiican inay tahay nacam oo nafta nadiifiyo dahiro wacan abi qataadata radia allahu canhu qaala qaala nabiyu sala allahu alayh waalihi wasalama alru'ya asaalixatu ru'yada wanaagsani wafii riwaayatin alru'ya alxasanatu ru'yada wanaagsan min allaahi bay ka ahaatay waalxulmu calowsaadka iyo qarowgana min ashaydaani buu ka ahaaday faman ra'aa qofkii arka shay-an wax yakrahuhu ou nacayo falyanfud ha afuufo can shimaalihi bidixdiisa halaatan saddex jeer ha u afuufo waliyatacawad ha magan galo alla ha magan galo min ashaydaani ha ka magan galo fa inahaa iyadu laa taduruhu waxba u dhibi mayso muttafaqun calayhi annafdu nafkun weeyaan afuufitaan latiifun oo yar laa riiqa candhuuf macahu aynan la soconin waa inaad tirahda candhuuf aynan la soconin wacan jaabirin radia allahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu alayh waalihi wasalama qaal idaa ra-aa axadukum midkiin haddii uu arka arru'yaa riyo yakrahuhaa uu nacayo falyabsuq ha uu candhuuftufa can yasaarihi bidixdiisa halaatan saddex jeer hadday meesha suurtagal tahay haddaynan suurtagal ahaynna waxaa kaaga filan inaad afuufto un saddex jeer waliyastacid billaahi allaha magan galo min ashaydaani haka magan galo talaatan saddex jeer waliyataxawal haka wareegto can janbihi dhinaciisa alladii dhinacaas oo kaana calayhi oo u jiifayo korkiisa oo ahaa rawaahu muslim xadiidka muslim baa weriyey wacan abi lasqac waathilata bni lasqac radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nabigu waxau yidhi ina min acdami alfiraa been midda ugu weynin badan an yaddaciya arajulu ninku inuu sheegto weeyaan ilaa kayri abiihi aabbihi waxaan ahayn been midda ugu weynin badan waxaa weeyaan qofku aabbihiis qofaan ahayn inuu aabba ka dhigto sheegto maxaa yeeley nicmadii ilaahay subxaanahu watacaala aabihii sabab uga dhigay buu diidayaa jaxdi ku samaynayaa aabbaha marka aabba aan ahayn inaad sheegata ma aha nacam ood aabbaha marka ma marka aabbaha haddaad diidid weliba nebiga waxuu ka cabiray inay kufri tahay kufri asqara weeyaan oo kufriga waxaa ka mida ah, buu yihi qofku inuu diido aabihiis aaba aabihiis aaba aan ahayn inuu sheegtaa ka mid a ah. ow amase yuriya inuu tuso caynahu ishiisa maa lam tara waxaynan arkin ama ishiisii inuu tuso wax aynan arag yani waxaa weeyaan ishiisii see utusaa wax aysan arkin xalay waxaan ku riyooday waxaas waxaas waxaas buu leeya waa beentiis wax ishiisa aynan arag bauba tusaya asagina maxalushaahidka marka baabka hadda xadiidkan ru'yaan ku jirna anage taas weyaan marka aadaabta ru'yada waxaa kamid a ah inaan ru'yada been laga sheegin wax aada arkin aadan waa arkay aadan dhihin been midda ugu daran waayo dabari wuxuu leeyahay sababta ay u tahay been midda ugu darani waxa ay tahay qofkaani waxa uu leeyahay ilaahay baa xalay waxa waxa tusay mana la tusin ilaahay buu masabidanaa marka oo been ka sheegaya marka been oo dadka laga sameeyo oo lagu dhiba dadka iyo middaan midaanaa daran waxaada ku riyoon inaad ka sheekayso xadiid kale wuxuu leeyahay qofkii ishiisa tuso wax aanay arag waxaa la dhahayaa qiyaamaha laba shaciir laba heed ah laba xabo oo masaga ah isku gunud baa laleeyahay isku xir weligiis ma isku xiri kara marka naartuu ku jiraa intaas marka ayb aw yaquula ama inu ama inuu yihahdo calaa rasuulillahi rasuulka korkiisa uu ka yihahdo sala allahu alayh waali wasalama maa lam yaqul waxuunan dhihin ama rasuulkii inuu ka yiraahdo waxuunan dhihin see u dhici kartaa taas rasuulka wuxuu yidhi waa waa rasuulkaasaa yiri rasuulkaasaa yiri buu dhahaya mana dhihin nebiga waa beentiis marka maxaa yeele nebigoo lagu been abuurto lamid maaha qof kaloo lagu been abuurto maxaa yeeley nebiga haddii lagu been abuurto sharci bay noqonaysaa waxaas beenta ah ila nebigu ma ogtahay qof caadiya ma ahane sharcibaa ila shar nebigu caleyhi isalaatu wasalaam hadalkiisu sharci buu noqonayaa nebigaasaa yidhi waa inaad samayso adiga marka waa diin iyo sharciga waa laga diin dhiganaya waana laga sharci dhiganayaa sidaa darteed marka haddaad been ka sheegto waxay lamid tahay marka diin adoo diin dejiyey oo kale nacam diin adigoo sameeyey ama dejiyey oo kale lamid noqonaysaa culamada qaarkoodna waxay yidhahdaan gaalnimo diinta looga baxo waay nebigo lagu been abuurto maxaa yeelay waa tashriicay noqonaysaa oo kale qaar culamada kamid a ah saas dhahan marka nebiguna waa yidhi sala allahu alayh wali wasalam man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar qofkii aniga igu been abuurto kas igu been abuurto naarta meeshuu ka geli lahaa ha ka diyaarsado man qaala canii maa lam aqul qofkii iga yiraahdo waxaanan aniga dhihin falyatabawa maqcadahu min annaar naarta meeshuu ka geli lahaa ha diyaarsado ina kadiban calaya laysa kakadi laysa laysa ka kadibin calaa axadikum aniga been laygu abuurtaa lamid maaha midkiin oo lagu been abuurto waxaaso dhan marka waa axaadiis nabiga oo tilmaamaya naam sidaa darteed bay asxaabtii rasuulka axaadiista faraha badan waa iska ilaali jireen zubayr ibnu lcawaam ayaa waxaa la yidhi wiilkiisa wuxuu ku yihi aabahu nebiga intaasaa la socotay axaadiistaaduna aaday u yartahay waa maxay nebiga ka werinaysid markaasu wuxuu yidhi aniga nebiga waxaan ka maqlay isagoo dhahayo qofkii nebiga qofkii igu been abuurto kas igu been abuurto naarta meeshuu ka geli lahaa diyaarsado waa iska dhaafay buu yidhi marka aniga naa waxaa dhici karta marka axaadiidtii nebiga uu ka maqlay iyadii oo kale oo dad ay warinayaan oo asxaabtii werinayaan inuu maqlay de marka hadduu iska aamuso dhib male marka ila cilmi ma qarsoomina maogtahay laakiin waxuu isaga keliya og yahay ma qarinayo dabcan ila taas inuu dadka usheego way maogtahay cilmigoo la qariyo laftirkiis waa dembi dembi kale waa ilaana nacam marka asxaabu rasuulillahi saasay uga cabsan jireen cumar dadka aada ugu tarbiyeyn jiray waa ku edbi jiray arrimahaasoo kale oo waxaa dhacday abuu muusa alashcari ayaa cumar u yimid markaasuu waa soo gargaraacay istiidaan waa ka idin dalbaday makuu soo galaa waa maqli waaye cumar mar labaad haddana waa maqli waayo mar saddexaad waa maqli waa iska baxay marka abuu muusa ashcari markaasuu wuxuu yihi mar dambe alam asmac sawta cabdillaahi bni qays war mar dhow codkii waxaan maqlaya yihi abuu muusa alashcariya soo keena soo celiya waa la keenay maxaad u baxday markaasuu yihi nabigan waxaan ka maqlay buu yidhi qofkiin haddii uu saddex jeer idin weydiisto guriga gargaraaco is weydiisto loo idmin ha iska laabto markaan waa iska laabtay markaasa waxaa dhacday eh, cumar markaasu wuxuu yihi cid markaati baad keenaysaa y qof kale oo xadiidkan kula maqlay baad keenaysaa wa ilaa waxa uu yidhi waa ku edbinayaa waa baxay markaa soo argagaxsan markaas ansaar tegay meel ansaar ay joogto war xadiidkaa nebiga sow kama aydan maqan haa abuu saciidin alkhudri baa lagu daray markaasuu abuu saciid u markaati furay markaasuu cumar waxa uu yihi riwaayaadka qaar sida ay leeyihiin aniga ma ahan inaan ninkan beensanayo yihi abuu muusa alashcari ee waxa weeyaan inii axbabtu tathabuta wax hubsigaan jeclaystay buu yii nacam in wax layska hubsado marka cumar waa dadkii ku tarbiyeyna inaan lagu dhiiranin qaala rasuulullah nacam dad marka waxaad arkaysaa mimbarkiibuu soo ayuu soo koraya xadiid meel oo u socda aan jirin qaala rasuulullah alxadiid alxadiid alxadiid nacam waxaa laga yaabaa meel oo ku yaala male waxaas nacam nebigu ku been abuuranayaa isaga wuxuu leeya hagaaji nacam qofka hadduunan aqoontii xadiidkii nebiga hadduunan ogeyn war adu iska nabadgal nabadgelyadaa kuu roon nacam rasuulkaa saas yiri midda kale nin adu aada culumo ah, u haysato caalim agtaada ka ahaa wa aada ka maqasho u nabigaa saa yiri sal ll ly salam adiga laftirkaaga ha ku dhiiranin nacam ilaa aada iska hubsato nacam waxba ku dhiiranin ayb zamankan dadkii waxaa lagu imtixaanay laba shay nebiguna waa sheegay mid oo waxaa weya calaamaatu saaca waxaa kamid a ah qalinka inuu faafo yani xilligii hore wax wax qori jira waaba iska yaraayeen waqtigii rasuulka laakiin hadda nin kasta wuxuu qori karaa nacam qalinkaas faafay marka imtixaankiisana waa wataa wax unbaa layska qoraa nacam dhinaca kale dhiiranaan kaloo nin kasta inuu hadlo iska jeclaysta nacam qof kasta yani meel mimbara inuu samaysto ou ka hadlo laabudda inaad kaanama in la yidhi ninka aan hadlin diinta waa la ciqaaba aakhira in la yidhi on diinta ka hadlin nacam haddaana aqoon ulahaynaa ka hadlin diinka iska dhaaf qaala rasuululahi weliba waa daran tahay waa idiin sheegaya nacam qaala rasuulullahi ma sahlana nacam war qofkii haddii la yidhaha xadiidkan rasuulkaa yidhi aa leedahay xaggee ku yaallaa bukhaari maa weri muslim maa weri haddaadan sheegi karin iska aamus iska daa nacam waxbaa sheegin nacam hay marka eh, haddaad tiraahdeed xadiidkan yani maalan haddaad meel u tiirisana bukhaari baa weriyey rawa albukhaariy rawa abu daawuud rawaa muslimun waa fiican tahay markaas nacam qofka asagaa u raadsanaya meesha marka aada u tilmaantay nacam laakiin ma ogid iska dhaaf nacam maxaa adiga qiyaamaha ma waxaa lagu leeyahay maxaa u sheegi weysa xadiidkii rasuulka sal alla ly slam haddaad jeceshaha inaad iska hadashana oo dadka inaad xu sheegto ninkii jecelna hade inuu waxbartaa u fiican nacam isaga xalkiisu saas inuu waxbarto yaa uroon nacam marka waxaan aragnay yani dad badan oo istaagayaan waxbay ka hadlaayaan haddaad tiraa war walaalo waxaan xadiidkan saxiix maan waa daciif markaasu wuxuu ku leeyahay adigii adigiibuu daalac kuusee ama inuu ku caayaaba laga yaaba ama uu ku yiraahdaba yani daciif daciif daciif m maxay tahay daciif daciif maanta dhan allahu mustacaan ayb an yaddaciya rajulu marka ina ina min acdami lfiraa been midda ugu weyninka badan an yaddaciya arajulu qofka inuu sheegto weeyaan ilaa gayri abihi abihi waxaan ahayn aw yuraa aw yuriya caynahu ishiisa inuu tuso maa lam tara waxaynan arag waa riyadii marka uu ka been sheego aw yaquula ama inuu yidhaahdo calaa rasuulillaahi rasuulka korkiisa sala allahu alayh ali wasalam maa lam yaqul wax nabigu uunan dhihin rawahu lbukhaariyu xadiidkii bukhaari baa weriyey kitaabu salaami salaantiiba uu kitaab yahay halkaanna sida laysku salaamaya iyo aadaabtii salaanta adabkaan ku dhex jirnaa aadaabtii baan wadnaa weli <clears throat> baabu fadli salaami salaanta fadligeeda iwalamri is-amrid biifshaa'ihi salaanta in la faafiyo lays amray qaala allahu tacaala alla wuxuu yihi yaa ayuha hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa tadkhuluu hagelinina buyuutan guryo gayra buyuutikum guryihiina aan ahayn xataa tasta'nisuu ilaa aad idin dalbataan fasax idin aada dalbataan wa tusallimuu aad salaantaan calaa ahlihaa guryaha dadkooda seed yeelaysaa maalan yaa horeeya labadoodana salaanta horeyso sida sunnada ay tahay aayadda hadda xataa tastanisuu wa tusallimuu salaantay dambeysiisay laakiin waawdu xarfu cadaf oo waxaa weeyaan un mulaqu waxaa weeyaan mutlaqulxukmi lxukmi unbay faa-iideysaa ma ahaane tartiib ma faa-iideyso waawdu say u kala horeeyaan aayadda ma laga fahmayo sunnadaa laga fahmaya laakiin oo nabigu sala allahu alayh ali wasalam dadka wuxuu u baray qofku inuu yidhaahdo waa noo imaanaysaa kitaabkan ku arkaynaa assalaamu calaykum aadkhulu marka inuu yihahdo assalaamu calaykum war ma soo galaa adkulu hadde inuu carabi ku dhaha shardi ma ahane assalaamu calaykum tu sidaa u dhahaya a adkulu ma soo galaa yani assalaamu calaykum ma soo galaa sidaabuu dhahaya <clears throat> istiidaankii waa kaas nacam dalaq inuu iska soo yiraahdo guriga dalaq soo dhaho ma aha ko midda labaad waxa ay tahay inuu guriga daldaloolka ka fiiriyana ma aha nacam maxaa yeele waxa uu idinka u weydiisanayaa waxay tahay ishiisa inayna wax ku dhicin haddii mar aada fiirinayso adig maxaad ka istidaan weydiisanaya marka waa yahay nacam waxaa kaloo iyadana mid saddexaad ah saddex jeer hadduu istidaankii sameeya haska tago oo laga furi waayo waa gargaraacay laabo ayaa layidhi nacam iska laabo iska laabanaya nacam cuqdo iyo yacni ninkan waa maxay dadka gurigiisa ka eryaaya iyo maya inuu saas dhaho ma aha nacam oo ilaahay wuxuu leeyahay marka fa in qiila lakum irjicuu farjicuu haddii laabta la idin yiraha iska laabta saasaa idin khayr badan idinka nacam haddii lagu yiraahdo man eh, man oryaa garaacaya albaabka magacaaga inaad sheegto weeyaan aadaabtii nacam ana inaad dhahdo ma aniga aniga qof kasta aniga waay nacam qof kasta aniga weeyaan nacam marka aniga wax ma tacriifinaysa magacaagaad sheegaysaa marka waxyaabahaas oo dhan buu sheegi doona xataa tastanisuu ilaa aada idin dalbataan watusallimuu calaa ahlihaa dadka gurigaa eh, ahl dadka meeshaa deganna aada salaantaan markaas wa qaala tacaala alla waxau yihi faidaa dakaltum haddaad galaysaan buyuutan guryo fasallimuu salaama calaa anfusikum naftiina gurigaaba cidla assalaamu calayna wacalaa cibaad illahi asaalixiin saasoo kale la wariyey naam faidaa dakaltum haddaad galaysaan fasallimuu salaama calaa anfusikum nafyaalkiina ama calaa anfusikum ehelkiiniiba nacam ila ehelkaa waa naftaadii maogtaha nacam guriga marka markaad gelaysid assalaamu calaykum waraxmat ullah gurigaada salaan ku bilaaw horta nacam waxyaabo kale marka in lagu bilaabo layskala galo un ma aha nacam taxiyatan salaan oo min cindi illaahi ilaahay agtiisa ka ahaatay mubaarakatan barakaysan dayibatan wanaagsan wa qaala tacaala waidaa xuyiitum alla wuxuu yidhi haddii la idin salaamo faxayuu salaama biaxsana minhaa mid ka wanaag badan ku salaama ow amase rudduuhaa celiya salaantii yani biaxsana minhaa seewa assalaamu calaykum ayaa lagu yiri sida ka fiican waa side wacalaykum assalaam waraxmat ullahi waa ugu dartayba adiga nacam assalaamu calaykum waraxmat ullah ayuu yiri wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waa biaxsana minhaa waa mid ka wanaagsan tiisi asaga assalaamu calaykum ayuu ku yiri maalan wacalaykum assalaam baa tiri oo ruduuhaa waa iyada nacam ugu yaraan labada ama inaad mid intiisi in leed waa sida ugu yar sida afdalkaan in looga badiyo uha laakiin hadduu isaga dhamaystira ka waran assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu oo yiraahda adigana wacalaykum asalaam assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu unbaad joogaysaa aahaar waxaa jirta iyadoo soo aroorto ibn cumar inuu ziyaadi jiray wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wamakfiratuhu inuu ku daro hadda haddii saa yiraahdana wamakfiratuhu ugu darana way iska fiican tahay wa qaala tacaala alla waxau yihi hal ataaka makuu yimid xadiidu dayfi ibraahiima xadiidu dayfi ibraahiima almukramiina martidii ibraahiim sheekadoodii makuu timid martidii day almukramiina la karaameeyey oo ibraahim uu karaameeyo muuse id waqti dakaluu ay galeen caleyhi isaga korkiisa ay u galeen fa qaaluu waxay yidhaahdeen salaaman ay nusalimuka waanu ku salaamaynaa salaaman salaam qaala isaguna waxau yihi salaamun nabadgeliya calaykum korkiina ahaad can cabdillahi bni camr bn alcaas radia allahu canhumaa marka salaamta sida qofka uu ku salaamayana da waxay tahay laba siba nacam inuu yidhaahdo assalaamu calaykum oo meeshaa yacni ashi inuu la imaado al inuu la imaado assalaamu calaykum inuu yihahdo amase inuu yidhaahdo salaamun calaykum nacam oo tanwiin uu geliyo salaamun calaykum naam salaamun calaykum qofka waa lagu salaami karaa assalaamu calaykumna waa lagu salaami karaa naam intaa un weyaan marka sida yani qofku in ku bilaabayo nacam ayb marka iyadu ashyoo la gooyey tanwiinna aynan gadaal ka raacsanayn ma fiicna salaamu calaykum iyado sax ma aha nacam ayb soo ma garanin waana u badan yihiin dadku salaamu calaykum buu leeyahay nacam marka imaa waa salaamun calaykum in la yiraha ama assalaamu calaykum in la yihahdo waaya wacan cabdillahi bni camr bn alcaas radia allahu canhuma ana rajula nin sa'la rasuula llahi uu su-aalay sala allahu alayh ali wasalam ayulislaami khayru islaamka qeybihiisa tee ugu kheyr badan ayulislaami ayu khisaali lislaami islaamka qeybihiisa teebaa khayrun kheyr badan u kheyr badan waxaa laga qaadanaya islaamka inuu qeybo badan uu leeyahay nacam ninba ilaahay waxba u furay marka nacam nin meeshaan uu ku fiican yahay nin halkaan buu ku fiican nin halkaan buu ku fiican yahay nin kastaa meeshuu ilaahay ku caabudo ajar unbuu ka helaya adigii un yani dadaal waajibaadkiina ku dadaal wixii ilaahay kuu furayna oo karti kuu geliyana ku dadaal <clears throat> haddii ilaahay isugu kaa darana de waa khayr nacam waa dhif laakiin dadka ilaahay dhinac walba oo isugu dara nacam qofku marka intiisaas oo islaamka u khidmeynayo wanaag ugu sameynayo waa ku mahadsan yahay hadduu sidii nebiga u sameeyo nacam ka kalena marka midka kale inuu yaso ma aha isagana nacam oo dadku marka ay isyasaan ma aha nacam ayb aada marka arrimaha dadku marka hadday sidaas kale ay dhacdo waxaa dhacaysa dadkii muslimiinta marku tafaruqa iyo kala taga wax u keeno waa nacam ayb haddii adiga aada meel ku fiican tahay waxaa weya meeshaas aada ku fiican tahay waa ku ammaanan tahay nin kalena meel kaloo islaamka uga fiican yahay maaha adi inaad tiraahdeed war ninkaan tan aniga aan haystaba hadduunan karti ulahayn eberkiisu ah waxba ma oga asna uu ku yiraa maya kan eberkiisu ah maha ma fiicna <clears throat> ninkii zaahidka ahaa haddii u ninkii yani aan zaahidka ahaynoo laakiin cilmiga badnaayo cilmiga faafinayo ama jihaadkii ku jiray iyo hadduu yasahayo kii jihaadka ku jirana ninkii caalimka ah inuu yasa ma la rabo kulli nacam ummaddan marka nin walbaa meel khayr badan marba haddii waxa aada samaynaysaa ay wax diinkii saxiix ku ah ay yihiin intaasaad ku ammaanan tahay dadku kulligiis hal wax ma wada noqon karaan nacam way iska jiraan dad layskugu daray nacam oo sadaqo badan oo jihaad badan oo cilmi badan laakiin kaas waa dhif waay nacam ayb ayulislaami islaamka qeybihiisa kitaaba khayrun khayr badan ugu khayr badan qaala waxau yihi tudcimu dacaama cuntadii baad quudinaysaa wa taqra salaama salaantaad akrinaysaa calaa man carafta qofkaad garatay iyo man lam tacrif qofka aadan garanin muttafaqun caleyhi islaamka qaybihiisa maxaa ugu fiican cuntada dadka siinaysaa dadka baahan ayaad qoodinaysaa khayr weyn baa ku jira marka macnuhu marka waxaa weye nebiga waxaad arkaysaa marar badan baa la weydiinaa marba sibuu ku jawaabayaa ee is iska hor imaan mayse waxaa dhici karto ninkan inuu yacni cunto nin xoola haysta inuu yahay isagoo kale marka waxaa u fiican inuu ku dadaalo quudintii dadkii muslimiinta uu quudiyo nin baa matalan geesi ah kaasoo kale marka war jihaadka aad buu dhahayaa rasuulka sala allahu alayh ali wasalam ninba meeshuu ku fiican yahay wataqra-u salaama waad akrinaysaa calaa man carafta iyo waman lam tacrif qofkaad garato iyo kaadan garaninba qofkii muslim oo kaa hor yimaado assalaamu calaykum ama aqoamaha aqoonin ajirka marka taasna waa taas mutafaqun caleyhi maxalushaahidka marka tan dhamba icaamkooda icaamku weliba waqtiga ramadaanku aada usii muhiimsan yahay nacam fadaa waa badan tahay nacam ayb dadkana isku si wax uma wada haystaan dadkii muslimiinta ah isku si wax uma wada haystaan kawaarid fara badanna waa haysataa dadka muslimiinta dhibaatooyin aada u fara badan nacam hadday noqon lahayd dhibaato cadow iyo hadday noqon lahayd daadad kuwa daadad baa qaadahay nacam kuwa daadad baa qaaday kuwana waxaa weeyaan biyo la-aan iyo oonay u la-anayaan oo ay u dhimanayaan marka dadkii waxaa weeyaan idcaamu dacaamku maanta yani maalin uu ka looga baahi badan yahay maanta ma jirta nacam sidaa darteed marka xadiidkii yani eh, waxaa imaanayso qowluhu tacaala yani falaqtaxama alcaqaba wamaa adraaka ma alcaqaba faku raqaba aw icaamun fii yawmin dii masqaba maalin yacni gaajo dadka wada gaartay oo dad la quudiyo nacam waxay kamid tahay waxyaabaha yani qofka iimaankiisa yani buur buuraha ad adag oo ku jeerayo nacam naartana ilaahay uga korinayo soo ma garan marka eh, taas in la xasuusnaada marka nacam da adigu waaa waxaad cunta haysato yani yom yani saaca mina saacaad bal inta fakertid war dadka adiga kula midka muslimiinta ee aan waxba haysanin soonkiina lagu leeyahay bal inaan ka fakerno aaday muhiim u tahay nacam ayb ninkii wax u ururin karo inta wax isugu dardaro dadkaas marka yani gaarsiin karo inuu gaarsiiya hataa haddaadan yani qof keliya inaad iska sugto adigu ma ahane adiga laftirkaaga inaad intaad xoogaa lacag dirtood wadanka iyo meelahaas oo kale inta u dirto war dadkan dhibaataysan ha lagu qoodiyo oo afurkoodii iyo bal suxuurtoodii si fiican ha u cibaadaystaan bal dadkan in la yidhaahdo laakiin qofku inuu yani dareenba uusan lahayn aaday khatar u tahay nacam aada iyo aad yay halis u tahay marka ilaahay aan ka cabsano ibcaamka maanta maalin oo ka fadli badan yahay ma laha nacam hay وعn abi hurayrata radي اllahu canhu can الnabiyi slى اllahu عalيyه ali waslm qaal lama khalq اllahu tacaalى alla markuu abuuray aadama aadam salى اllahu عalayhi wasalam aadam markuu abuuray qaala waxa uu yidhi idhab tag fasalim salaan calaa ulaaika dadkaas salaan jamaacadaas salaan baa leeyahy calaa ulaa-ika kuwaadaas salaan nafarin koox oo min almalaa-ikati malaa-igta kamid a juluusin fadhiyo koox malaa ka mid a xagga camal fadhisaan layihi salaan meel dheeray ka fadhiyeen fastamic bal dhegeyso maa yuxayuunaka wax ay kugu salaamaan fa inahaa iyado taxiyatuka weeyaan salaantaada wa taxiyatu duriyatika duriyadaada muslimiinto kuwa ah salaantooda faqaala ilaahay baa baray marka aadam nacam orod bax tagoo jamaacadaas malaa-igta salaam baa leeyahy ilaahay baa salaamtii barayo marka faqaala waxau yihi assalaamu calaykum buu yihi waakaa qaaluu ayaguna waxay dhaheen assalaamu calayka waraxmat ullaahi ayay dhaheen fazaaduuhu waraxmat ullahi bay ugu dareen marka wacalaykum assalaam in taasaa badan laakiin nacam oo sunnada nebigana ay aada ugu badanta kuna soo aroortayba nacam sidaas fazaaduuhu waraxmat ullahi bay ugu dareen muttafaqun caleyh ayb xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa assalaamu calaykum inay tahay salaan qadiima inay tahay nacam salaan hore oo qadiima inay tahay laga qaadana nacam hadalkan marka soomaalida qaarkood ay leeyihiin salaan carbeed ma rabo salaan carbeed ma aha nacam carab waxay isku salaami jirtay nebiga ka hor tan annaga aan isku salaanoo kale ancim sabaaxan ayay dhihi jireen subax wanaagsanay dhihi jireen nacam hada ah, yani carab saasay isku salaami jireen qabla alislaam ancim sabaaxan bay dhihi jireen nacam nebigaa ka bedelay assalaamu calaykum ugu bedelay nacam maxay tahay marka salaan carabeed marka maxay tahay nacam intaas intaasoo buqdi iyo nacaybs oo carab aada u qabto leesh nacam maxaa dhacay nacam waxaaba jiraan yacni eh, haddaad yacni eh, aad buqdi iyo caro aada uqabayso wax badan oo kaa mudanaa jiraan ma kuwaas uqabtid nacam kuwa uma qaba wax u qabaa marka intaasoo nacayb nacayba maxaa keenaya nacam marka waa in ilaahay laga cabsado marka sidaa darteed marka subax wanaagsan iyo waxyaabahaas yani salaan ma aha sharciya ajarna laguma helo qofku marka haddaad aragta ninka walaalkaayo muslimka assalaamu calaykum waraxmat ullah kadib haddaad doonto adiga see tahay iyo ma fiican tahay iyo subax wanaagsan iyo haddaad doonto iska dheh subax wanaagsan sideeda xaaraan hadda uma aha nacam laakiin yani salaanta islaamka horta isku salaama nacam si aad ajar uga heshaan assalaamu calaykum toban ajar waa waraxmat ullahi haddaa ugu darto labaatan waay wabarakaatuhuna soddon waay nacam ayib marka salaantan carab waa ka horeyso aadan baaba lagu bilaabay malaaigta isku salaanta nacam marka carab waa ka da-weyn tahay islaamkuna saas uga da-weyn yahay islaamka laftirkiisa carab waa ka da-weyn yahay nacam nabiga ugu dambeeyo ambiyada ilaahay khatima carab ahaa ilaa islaamku intee jire nacam aadam islaam bau ahaa nuux muslim bau ahaa huud muslim bau ahaa kullahu muslimiin bay ahaay mutafaqu calayhi wacan abi cumaarata albara bni caazibin radia allahu canhuma qaal amaranaa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigaana amray bisabcin toddoba u nabigana amray toddoba ayaa nebigu ouna amray biciyaadati lmariidi midka jiran oo la booqdo biciyaadati lmariidi midka jiran oo la booqdo mariidka aadaabta islaamkay ka mid tahay qofka jiran oo la booqdo nacam walidaalika waana maxaasinta islaamkay ka mid tahay qofka marku oo lasoo booqdo waa jacayl ayaa ka dhalanaya nacam qofkii qofkii soo booqdo wau jeclaanaya naam haddii lak aan lasoo booqanin waa nacayaa dadkii nacam dadkan maxay kuula joogaan buu leeyahay nacam soo ma garanin tan kale waxaa ku jirta isagii in loo duceeyo mid saddexaadaa ku jirta adigii inaad yacni jiradii iyo yacni dadka dhimanayo iyo aada soo xasuusato ajri aada iyo aada u fara badan baa ku sugan marka waana noo habka yacni aadaabta qof jiran loo booqdana insha allahu tacaala waa arki doonaa oo wuxuu noogu imaan doonaa kitaabka kitaabu ciyaadati lmariid ayuu samayn doonaa nacam waana dhaqan muslimiinta ay caan ku yihiin waay oo maxaasinta islaamkana kami wanaagga islaamka yuu kamid yahay ummadaha kale waa aragteenoo aada isuma booqdaanba nacam isuma booqdaan qofkii markaasu isaga dhan welwel iyo yacni walbahaar iyo isla sheekaysi iyo xanuunka inuu caayo iyo iyo quus ayuu gelayaa qofka muslimkaana waa la booqanayaa kan baa qur-aan ku akrinaya kan baa u duceynayo kan baa yacni wahaa kada biciyaadati lmariidi watibaaci ljanaa-isi janaa-ista oo la raaco janaazadoo laga qeyb galoo la raaco meydkaa lagu xusuusta waa xaquu kugu leeyahay qofkii muslimka ahaa hay ado adduunyadana iska joogto un ma ahan maslixa keliya aad noqoto calaa maslaxatika bis maya adaa haddii kale u baahanaya waxaan adi markaad jirata in lagu booqdaa rabtaa haddaad dhimata in lagu duceeyo waa u baahan tahay lagugu tukado ta adigana la imaw marka wa tashmiiti alcardisi midka hindhisay oo la farax geliyo marka hindhiso alxamdu lilah uu yidhaahdo yarxamuka allah in la yihahdo tashmiidku saas waay yarxamuka allah in la yihahdo haddii aadan aadaabtan qaadanin ogow mid kalead ku bedeleysaa nacam hay mid kale ad ku bedeleysaa waana naqaanaa midda lagu bedelayo naam hay iska jira qofku inta inuu raaco ama inuu inta raaco way naam qof iska taagan un ma jira nacam haddii adiga aad islaamkii ka tagto yani aadaab min aadaabi lislaam haddaa ka tagto mid kalaa ku bedeleysaa oo aan laa-iq ahayn oon fiicnayn meel ma taagnaanaysa wanasri wanasri daciifi qofka tabarta daran oo loo gargaaro qofka tabarta daran oo loo gargaaro culays baa haystoo kale lala qaado culayskii keen kula qaaday ayb wanasri daciifi daciifkii kii tabarta darnaa oo loo gargaaro wa cawni lmadluumi madluumkii oo kii la kii laga gardarnaayo kii laga gardarnaayo oo loo kaalmeeyo kii laga gardarnaay oo loo kaalmeeyo see loogu kaalmeynaya nin madluum oo la dulminayo ujeeddaa ka qaba ninka dulminaayo nacam adaad ka qaban kartid unsur akhaaka vaaliman ow madluuman walaalkaa u gargaar isagoo haalima iyo isagoo madluum isagoo gardaran iyo isagoo laga gardaran yahay Eh, waxaa la yidhi marku markii laga gerdaranya waa garanay markuu gerdaranya se uu gargaaraya sharta ka celi war waxaan iska daadheh gargaarkiis waa saas wa ifshaai salaami salaamta oo la faafiyo waa marka meeshaan waa meesha u ka rabo ayb waa nebiga amray marka wa ibraari lmuqsimi midka dhaartay oo loo baarinimo falo warniyo waxaan waxaan ii samey wuxuu ku yidhi wallaahi niyo saasa ii samaynaysaa wallaahi waa ii imaanaysaa berri waa dhaartee moogtahay ninkii walaalka ahaa u baarinimo falo iskaga imaa si uusan u dambaabin dhaarti ugu dambaabin ibraaru lmuqsim saas waay muttafaqun caleyhi hada lafdu ixdaa riwaayat lbukhaariyi weeyaan salaanta marka marka la ridaayo hore waa sunno assalaamu calaykum la dhaha in la jawaabaa waa waajib laakiin haddaad kaligaataan aday waajib kugu tahay haddaa badan tihiinna qeyb hadday ay jawaabto inta kale dembiga waa ka dhacaa hal qof haduu yihah wacalaykum asalaam waa ka dhacaa dembiga laakiin qofkaas baa ajarkii helaayo kii aamusay xuma helaayo ogow naam wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu waxau yihi laa tadkhulu ljannata jannada geli maysaan xataa tu'minuu ilaa aad ka rumaysaan walaa tu'minuu rumayn maysaan xataa taxaabbuu ilaa aada iska jeclaataan awalaa adullukum miyaanan idin tusaynin calaa shayin shay idaa facaltumuuhu haddaad samaysaan taxaababtum aada isjeclaanaysaan afshu salaama salaanta faafiya beynakum dhexdiina rawaahu muslim marka salaanta faafiya salaantu marka maxaba iyo kalgacayl iyo jacaylay keenaysaa naam salaamo salaanta marka macnaheedaaba waxay tahay assalaamu calaykum nabadgelyadii korkaaga ha ahaato waa u duceyneysaa qofka amase assalaamu allaha salaamka ah calaykum idinka ha idin xifdiyo qofka dhow marka iska jir hadalkaaga iyo ficilkaaga inuu isyeesho waa nacam qofkii maalan waxaa laga yaabaa dhibaysaa oo kale markaasa waxaa leeda assalaamu calaykum kadibna dilaad ugu dartay nacam baad ka dhacday salaanti aawo marka waa iga nabadgele aawe naam naam ayb nabadgelye male wa arkay dadku saas iska sameynaan dadka yani mafaahiimta diinta anaa iska a ka khaldantay waa dilayaa ashhaadow leeyaha nacam ashhaado waa dilayaa inuu dhibow rabaa maalka ka dhaco waa isbaaraysanaya assalaamu calaykum u dhahayaa marka salaantii baa wax iska noqotay wax iska marka aan macaanideeda la fahamsanaynba nacam ayb salaantii macnaa aleyhi salaam ah ha ku nabadgeliyo haddana maxaad udhibaysaa marka nacam qofkaan masalada kale waxaa laga qaadanayaa dadka muslimiinta inay isjeclaadaan arin waajib ah waay nacam arrin waajiba ah weeyaan muslimiintu inay isjeclaadaan maxaa yeelay iimaankii baa ku xiran ma ma rumaynaysaan ilaa aada iska jeclaataan yacni iimaan xaqiiqo oo dhaba ma la idinka helayo ilaa aada iska jeclaataan marka in laysjeclaada waa waajib asbaabihii laysku jeclaalahayna diinta waa tilmaantay waxaa kamid a salaanta iyo mari ninka jiranoo la booqda iyo janaa-istoo la xaadira iyo dadkoo loo kaalmeeya iyo waa asbaabta laysku jeclaanayo dhan asbaabta dadku ku kala fogaanayena waa reebtay oo xantii iyo been abuuradkii iyo malada xunoo qofka mala xun laga malaysta iyo kulli waa la reeba iyadana an abi hurayrata rawaahu muslimun xadiidka muslim baa wariyey wacan abi yuusuf cabdillaahi bni salaam radia allahu canhu waxaa laga wariyey cabdullahi bni salaam waa ninkii xabriga ahaaye markii hore de kitaabkan towreed buu aad u yaqaanayo ahlu kitaabka raggii ahlu kitaabka soo islaamay buu ahaa markii hore yani waxa u ahaa yahuudi markii dambena wuu islaamay oo nebiga u rumeeyey yani diintiisiibuu haystay markii hore markii dambena yacni waa islaamkiibuu galayba saasuu saxaabi marka ku noqday cabdullahi bni salaam radia allahu canhu qaala waxau yidhi waa ninkii marka yahuudi ay tiri ee nebiga uu yidhi eh, eh, qisadii dheereed buu lahaayo intuuna islaamin ka hor u yaar buu yidhi yahuud waxaa tidhahdaa cabdullahi bni salaam ka warram markaas u yaaray cabdullahi bni salaam ka warrama eh, xabrunaa wabnu xabrinaa caalimkeennii weeyaan oo caalimkeennii ou dhalay waa ninkii yacni noogu akhyaarsanaa kii noogu akhyaarsanaa ou dhalay ee ka warrama hadduu islaamo waay waayahay nacam ma dhici karta yidhahdeen oo islaamo waa u soo baxay marka markaasu islaamay markaasay waxay yidhaahdeen waa ninkaa ninka noogu xun sharunaa wabnu sharina kii noogu shar badnaa weeyaan bay dheheen marka dabcigan makaba yani waxaa weeyaan soomaalida laftirkeeda dabciga dabcigan ka hadlaya nacam soomaalidu tan waa leenaha innaga laftirkeena tan oo kale qofka waxaad arkaysaa maanta waa la ammaanayaa waa la ammaanayaa mathalan fiican ya waa la ammaanaya wax yar oo ra-yi hadduu kugu khilaafo cay un haddana nacam ayib oo la yidhaha ninkan wax uu ogyahay male waa jaahil waa nin yani shalay waxaa laga yaabaa inuu dhahayo ninkan caalim imaam ah waayo shalay dhahayo caalim imaamu shalay ahaa maantana waa jaahil nacam xajiib le waa yani yowm waaxid yani caalim shalay maantana jaahil maya saas ma fiicna nacam saas ma fiicna ayb marka waxau yihi eh, radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sal allahu alayh wali wasalam rasuulkaan maqlay yaquulu isagoo leh yaa ayuha nnaasu dadow afshu salaama salaanta faafiya salaanta yani aada dhulka korkiisa ugu faafiya waadcimu acaama cuntadana dadka siiya war dadka baahan quudiya wasilu larxaama qaraabadii xiriiriya wasalluu tukada wannaasu dadka oo niyaamun hurdo dadka markay hurdaanna tukada ayb tadkhuluu marka intaa haddaad samaysaan tadkhulu ljannata jannadaad gelaysaan bisalaamin nabadgelyaa ku gelaysaan jannada idinkoo cadaabka nabadgale oon cadaab soo arkin yaad jannadii gelaysaan yiri marka acmaashan salaantoo la faafiyo dadka masaakiintoo laga warqabo oo la quudiyo qaraabadii oo la xiriiriyo wanaagii iyo khayrkii la faro oo gacantana laga xiriiriyo iyo habeenkii oo la tukado qiyaamu la tukado intaas marka tadkulu ljanata bisalaam haddaa intaad la timaadaan jannadaad gelaysaan bisalaamin baa ku gelaysaan rawaahu tirmidiy waqaala xadiidun xasan saxiix hadalkan u gaaban yahay macaanidiisuna u ballaaran taha feeri hadal nebi inuu yahay waa la fahmaya wacan tufayl bni ubay bni kacbin anahu kaana yatii waa imaanay anahu kaana ya'tii cabdullahi bni cumar cabdullahi bni cumar ayaa u imaanayey fayaqduu macahu waa la kallahayey ila suuqi suuqu ula kallahayay ibnu cumar buu u imaan jiray markaasay suuqa isu raaci jireen subxi qaala waxau yihi faidaa qadownaa haddaan u kallahno ila suuqi suuqa lam yamura ma maro cabdullaahi cabdullaahi ma soo maro calaa saqaatin calaa saqaatin ma soo maro yacnii mid oo alaab yaryar iska gadaayo calaa saqaatin mid yacnii eh, alaab aan saas usii buurnayn oo saas usii weyneyn mid mid gado saqaadka waxaa layihaha midka alaabaha bagaashka iyo wax lamidka iska gada nacam iska tacbaanka ah un xoolaha badan haysanina wax yar yarka un gado ayb ma soo maro saqaad walaa saaxibi baycatin bayca yani ku u saaxiiba ma soo maro nacam yani ganacsi weyn mid haysta ma soo maro walaa miskiinin miskiin ma soo maro walaa axadin qof ma soo maro ilaa salama caleyhi wasalaamay salaamaye nin kastoo arka assalaamu calaykum assalaamu calaykum assalaamu calaykum kii u arka qaala dufaylu dufayl waxa uu yihi faji'tu cabdullaahi baan u imid ibna cumar baan u imid yowman maalin fastatbacanii waa iraacid waa iga raacid dalbay fastatbacanii iraac buu yidhi inaan raaco ayuu dalbay ila suuqi suuqa aan u raaca buu iga dalbaday faqultu lahu waxaan ku yidhi wamaa tasnacu bisuuqi oo suuqa maxaad ku samaynaysaa maxaad ka rabtaa suuqa wa anta adiguna laa taqifu ma u istaagaysid cala albeyci waxgadasho suuqa maxaad u aadaysaa wax ma soo iibsanaysid mana iibinaysidnacam walaa tas'alu mana weydiinaysid can isilaaci badeecooyinkana ma su-aalaysid walaa tasuumu ma gorgorinaysid bihaa badeeca ma gorgorinaysid walaa tajlisu mana fariisanaysid fii majaalisi suuq suuqa meelaha la farfariistana ma fariisanaysid waa un iska socotaa waana soo gadoomaysaa bisun wa aquulu waxaan leeyahay buu yihi marka ijlis binaa ijlis binaa na fariisi ibnu cumarow haahunaa meeshaan nataxada waa iska nataxadad aan iska sheekaysannah faqaala waxau yihi yaa abaa baطnin nacam war midkaagaan caloosha weynow nacam abaa baطnin marka waa cay kama wade waa waxaa wey waa iska kaftan cay kama wadaa kaftan ayb wa kaana dufaylu waxa uu ahaa daa baطnin ku u saaxiiba yani calool wuxuu yihi marka hadalka waa kana inamaa naqduu waan kallahaynaa min ajli salaami salaan un baan u soconnaa anaga salaanta darteed un baan u kallahaynaa fa nusallimu waan salaamaynaa calaa man laqiinaahu qofkaan la kulannaba anaga nacam marka ajar aan lasoo laabanayna boqolaal qofood hadduu salaamo marka meeqow lasoo laabana assalaamu calaykum keliya haddii uu yidhaahdo tiiba ay toban tahay nacam meeqow lasoo laabanaya marka boqolaal kun malaayiin ajarow lasoo noqona nacam malaayiin darajo ayuu lasoo laabanaya marka ibnu cumar saasuu fahamsanay nacam maxaa yeele wuxuu yaqaana yani ajriga iyo darajada waxa ay tahay buu yaqaana nacam ayb sida annaga ad aan u naqaano xoolaha nacam lacagta nacam oo la yidhaha suuqu markaas waa kacsan yahay oo badeecadaasa aada u socoto kan baa yacni suuq waa buumin waxaa dhici karta marka qofka inuu galo ee bilahaas uu nafta ag dhiga nacam si xoogaa fiican ushaqeeya soo ma garani isaga laakiin tanuu yaqaanay walidaalika janaazada markii xadiid fadluljanaaza ku saabsanaa abu hureyra sheegay maalin maalmaha a wuxuu yihi ninkii janaasada tukado ee raaco laba qiiraad buu leeyahay ninkii ku tukada hal kiiraad markaa raacdana ilaa laga duugaayo aada joogtana qiraad kale qiraadkuna waa buurta uxud oo dahaba ibnu cumar marka isaga markii hore waxau maqlay ninkii ku tukado qiraad inuu leeyahay bis haddii marka uu dan leeyahay oo kale inta ku tukado iskaga tegi jiray xadiidkan markau maqlay yiri akthara abu hurayra abu hurayra waa badiyey yiri ajirki tiradii buu ka badiyey caaisha u markhaati furtay oo waxay tiri sidaana nebigu yiri sal l slam markaasuu wuxuu yidhi haddaba hadday sidaas tahay idan qad faradnaa fii qaraariita ajar badan ayaan ku gabood falnay ajar badan ayaa ayaan wax badanaan iska khasaarinay buu yii wax badan ayaan iska khasaarinay hadda marka qofka un waxay ku xiran tahay sida uu ufahamsan yahay ajarka iyo jannada iyo waxaan laga sheekeynaya sida ufahamsan yahay ayay ku xiran tahay haddaad iyadu waxba aadan ka fahamsanayn culays inaa u aragtaa laga yaaba salaadan tuka lagu leey soonkaan aan soomanahay culays inuu kuleeyahay nacam mar un ma iska dhamaada un nacam haddaad laakiin fahamsan tahay waxaa laga helayo waxaa dhacayso qofku inuunan ka badaalinba nacam sunankii kusii daro oo dadaalka aada usii sameeya nacam marka qofka inuu ka qaniimaysto waxyaabaha sida saxaabadu uga qaniimeysanayaan ayaa wanaagsan tan oo kale weliba uu ku ajar tirsada marka waxaan sameynaa inuu ogaado inuu ajarka helayo nacam inamaa naqdu waan ka min ajli salaami baan u kalahaynaa fanusalimu waan salaamaynaa calaa man laqiinaahu cidaan la kulano rawaahu maalikun fi lmuwaa biisnaadin saxiix baabu kayfiyati salaami salaanta kayfiyadeedii u baabiya hafka habka yacni ay u dhacayso yustaxabu waxaa la suneeyaa an yaquula almubtadii midka bilaabayo inuu yiraahdo bisalaami salaanta ka bilaabayo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu fayatii waa la imaanaya bidamiiri ljamci bou la imaanaya calaykum ayuu dhahaya kum waa jamci kaas assalaamu calayka ma dhahayo yani asalaamu calaykum baa wanaagsan inuu dhaho wain kaana almusallamu caleyhi kan la salaamayo haba ahaado waaxidan halba ha ahaado haddaad doontaa qof salaan haddaad doonta adiga wayaquulu lmujiibu kan jawaabayana waxuu dhahayaa wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu fayaatii biwaawi lcadfi bau la imaanaya isagana wa ayuu la imaanaya wacalaykum assalaam fii qowlihi wacalaykum assalaam buu dhahaya can cimraan bni lxuseyn sidaa sida marka ugu akmalsan waay ugu f ugu yani badan can cimraana bni lxuseyn radia allahu canhuma qaala jaءa rajulu nin baa yimid ila nabiyi buu yimid sala allahu alayh wali wasalama faqaala waxau yihi assalaamu calaykum faradda caleyhi waa u jawaabay nabiga uma jalasa waa fariistay ninkii faqaala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu waxau yihi cashrun toban ayuu yihi toban uma jaa aakharu ku kala yimid faqaala assalaamu calaykum waraxmat llah faradda caleyhi waa ka radiyey salaantii fajalasa waa fariistay faqaala cishruuna labaatan buu yihi uma jaa aakharu mid kala yimid assalaamu alaykum faqaala wuxuu yihi assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu faradda caleyhi waa ka radiyey fajalasa waa fariistay faqaala wuxuu yihi thalaathuun soddon ninkan soddon darajo kii kale labaatan kii kalena toban darajo waxa kale maxaad ka helaysaa hadaad marka aad salaantan dadku isku salaamaan adaad subax wanaagsan wax lamida dhahda maxaad ka helaysa waba ka heli maysid rawaahu abu daawuud watirmidiy wa qaala xadiidun xasanun toban marka waa kaas ugu yaraan waa toban salaanta hadaad bilaado haddaa ku darta raxmatullahi labaatan hadii kale soddon marka adigay kugu xirantaha marka saa ufaa-iideysanaysa shaqada waxaan umalaynaa haddii shaqada yani lagu tusaaleeyo qofku yani haddii overtime badan uu shaqeynayo kale shaqo dheeri wakti dheeri hadduu soo baxo kale oo mushaarkuna uu labalaab uu yahay qofku yani iska ma iska joojinayo naam ma dhahayo yani maya aniga inta caadiga dawaamkii rasmiga ah intii caadiga ahayd oo yani sideedii saac oo normalka ahayda igu filan ma dhahayo maxaa yeelay shilinka kale uu rabaa nacam lacagta kale ee overtimeka uu rabaa ma ogtahay de sunno waxaan lagu sheegayana waa dheeraad assalaamu calaykum haddaad tiri oo toban lagu yiri adi dheeraad ma rabtid b marka waa inaad dheeraadkiina raadisa nacam labaatan qaadato soddon qaadato intii aad qaadan karta inaad qaadato an caaishata radia allahu canha qaalat qaala lii rasuul llahi sal ly slam rasuulka wuxuu igu yidhi haadaa kani jibriilu jibriil weeyaan yaqra'u calayka asalaam yaqra'u calayki dushaadu ku akrinaya assalaama salaamta kan waa jibriilo waa ku salaamaya jibriilaa ku salaamayo qaalat waxay tiri qultu waxaan ihi wacalayhi asalaamu waraxmat ullaahi wabarakaatuhu haddii qof lagu yiraha marka hebelaa ku salaamayey wacalayhi salaam waraxmat ullahi wabarakaatuhu ama alayka wacalayhi salaam ayaa hebelaa kusoo salaamayo calayka wacalayhi salaam ama yani calayhi salaam waraxmat ullahi wabarakaatuhu saa in lagu jawaabo muttafaqun calayhi wahaakada marka caaisha fadligeeda laga qaadanaya jibriil baa marka ku salaamaya waa fadli naam waa fadli weeyaan khadiijaasa kasii fadli badnaydo iyada yani waxaa la yidhi ilaahay baaba ku salaamaya layidhi nacam khadiijaasii fadli badan xadiidta lagu kala fadilay kamid tahay oo khadiijo lagu fadilo radia allahu canhuna ajmaciin naam asweerta rasuulka aleyh salaatu wasalaam wahakada waqaca fi bacdi riwaayati saxiixayni saasaa ku dhacday wabarakaatuhu wafii bacdihaa saxiixeynka riwaayaadka qaarkoodna bixadfiha wabarakaatuhu iyadoo ka maqan wa ziyaadatu thiqati maqbuulatun ninka hiqada wuxuu ziyaadiyaana waa maqbuula waa iska cilmu musala cilmu musalax alxadiid hadda laysa calaa ilaaqihaa iyada laftirkeeda nacam wacan anasin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa idaa takalama bikalimatin kelimad hadduu ku hadlayo acaadaha halaatan saddex jeer buu ku celinayay xataa tufhama canhu ilaa laga fahmo kelmadaas waidaa ataa calaa qowmin qole hadduu u yimaadana fasalama calayhim ou salaamayana sallama calayhim halaatan saddex jeer buu salaamayey wahada kani oo salaamta lagu celceliyay maxmuulun ku lagu xambaarayo weeyaan calaa maa idaa kaana aljamcu jamcu haddii ay kathiiran ay aada u badan yihiin waxaa lagu xambaaraya dadkaa tira badan hadana meel dad badan joogaan salaantiim aan la maqlaynin buu soo galay assalaamu calaykum waraxmat ullah kuwaana marka oo maqashiinaya kuwii kalena assalaamu calaykum waraxmatullah kuwa kalena saasoo kale marka jamcu inuu badan yaha lagu xambaaraya amase jamca badano macnuhu waxaa weeyaan koox intay fadhisaa kooxna halkan kooxna halkan assalaamu calaykum asalamu alaykum asalamu calaykum ama waxaa laleeyahay yani markuu soo gelaayo waa salaami jiray markuu baxaayana waa salaamayaa ila waa u keeni doonaa yani marka la baxaayana salaantu waa iyadoo laftirkeeda wwa way jirtaa nacam ayb siyaabahaas oo kale inay salaanta u utacadudeysa siyaabahaas oo kale naam iyo midii istidaanka oo uu kusoo galay saddexdaa marka wacan ilmiqdaad radia allahu canhu fii xadiidihi dawiila xadiidkiisii dheeraa qaala waxau yihi kunaa narfacu linabiyi nabigan waxaan u koryeeli jirnay sala allahu aleyh wali wasalama nasiibahu nasiibkiisa min allabani caanaha yani nabigan waxaan u gey jirnay qayb yaroo caana a mar walba fayaji-u waa imaanayay min alleyli habeenkiibuu imaanayey fayusalimu waa salaamayey tasliiman salaan laa yuuqidu aan toosinaynin naa'iman mid hurdo wayusmicu ou maqashiinayo alyaqdaana midka soo jeeda aadaabta salaantii kamid taha marka meel baa timid dadki qaar waa soo jeedaan qaarna waa hurdaan iskala qaylisa marka ma aha nacam assalaamu calaykum waraxmat ullah aada la qaylisa ma aha nacam markaad soo gasho xogeen soo jeedana salaamtii salaano maqashiid kan hurdaayana waxbaa u dhibin saasuu nabigu sameynay sal l slam fa jaa nabiyu nabigaa yimid sala allahu alayh ali wasalama fasalama waa salaamay kamaa kaana yusalimu sida uu noo salaami jiro u noo salaamay rawaahu muslim wacan asmaa binti yaziid radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam nabiga mara fi lmasjidi masjidkuu soo maray yowman maalin wa cusbatun walxaal cusbatun koox oo min annisaai haweenka kamidana qucuudun ay masaajidka fadhiyaan fa alwaa biyadihi gacantiisuu ishaaray bitasliimi salaantiibuu ku ishaaray gacantiibuu salaantii ku ishaaray marka waa salaama haweenkii mara gacantuu ka salaamay marka saa buu yiri gacantiibuu kor ugu qaaday laakiin waxaa lagu xambaarayaa salaanna waa ugu daray dabcan assalaamu calaykum waraxmat ullah saasoo kale u amaa iyada salaanta keligeed gacanta keliya irtaagayay oo aan salaan aynan la soconin waa la reebay reebayba nahyi baa kusoo arooray oo yacni tasliimu lyahuud ayaa xadiidku wuxuu leeyahay yahuudda salaantooda bil akufi waayo gacmaha iyo yani calaacalaha iyo iska salaaman marka nebigu waa reebay sala allahu alayh ali wasalam qofku marka muxuu sameey marka sidaa keliya qof inaad tiraahd saas bis gacanta saas nacam ahe ama aad far keliya u taagto saas ama saas aad tiraahid nacam ahe ama suulka aad saa u tiraahid nacam qofku hadduu ku dhex koro yani haddii jawi islaam uu ka dheeraado kale ka dheeraado ka dheeraado ama tacaaliimtan uunan baranin waxaa dhici karta qofkii asagoo weyn yani haddana inuu sidaa iska sameynayo nacam dhib uuna u arkin nacam bal annaga waxaa dhaca reer magaalnimo in loo arka nacam qofkaas reer magaal waayo laleeyahay nacam ah, reer magaalnimo ma aadaab xumo waay saan qofka inuu saan dad usahalo aadaab saxiixa ma aha aadaab islaam ma aha yani aadaab sharciya ma aha ayib haddii marka dadku ay kaa dheeryihiin oo aadan salaanta codkii gaarsiin karin marka inaad salaamtana waa rabtaa see yeeleysaa nacam waxaad samaynaysaa assalaamu calaykum waraxmat ullah aa leedahay nacam si aadan ugu dhicin yani nahyigii salaantii oo hadala iyo waxaa isku dare ficil labada labadabaad la imaanaysa soo ma garanin assalaamu calaykum waraxmat ayaguna waa ku fahmayan inaad salaamaysa markaas masaa-ishan salaanta iyo qof in dhisay oo la yarxamuka allah la yiraa iyo wax sahlan ma aha culimadii hore waa ku dadaali jireen abu daawuud tarjamadiisa waxaa lagu wariyey webi asagoo dhinaca kale ka joogo ayaa nin hindhisay nacam markaasuu alxamdu lilah yiri ninkii marka inuu maqashii waayo iyo waxbuu kaayuu ka baqay doonba wuxuu ku kiraystay dinaar marka ama dirham webigiibuu dhinaca kale uga tallaabay yarxamuka allah buu soo yiri markaasaa waxaa la yidhi abu daawuud ishtara aljannata bidirhamin ninka abu daawuud jannadoo dirham ku gatay illa waxaan jannaa lagu galaa ma ogtahay ha yaraysanin adi wax yar ma aha yani markaas yarxamuka allah qof leeda wax yar ma aha dirhamkiis isagoo kama khasaarin maxaa isaga khasaarinay qofki maba ujeedid waa kaa dheeryahay iyo kale saas anoo isleenahay naam laakiin waxaa ka hor muuqda darajaadka iyo ajriga naam allahu mustacaan ada dadkan ilaahay wuxuu marka xadiidka uxifdi siiyey oo diinta ugu xifdiyey oo yani xifdigooda annaga waa la yaabeynaa laakiin de xifdi ilaahay kaalmeynaayo aha nacam ilaa xadiidkii baa lagu camal falaa maogtahay nacam laakiin annagii waxaa laga yaaba boqol xadiid marka la akriyo allahuma haddaan hal ama laba uga camal falno see marka inti kale see loo haynaya marka maba lagu dhaqmaya eh, marka eh, faalwaa biyadihi bitasliimi waxaa kalood eh, haween marka la salaamayo xadiidka marka waxaa laga qaadanaya haweenka in la salaami karo laakiin salaamta musaafaxa ma ah ogow gacanta in la geliyo ma banaano ama gacanteedu ha qaawanaato ama maraha iska xijiso midna gacan haween in gacanteeda saal loo qabto ma banaano korkeeda ilaa inay xaaskaaga tahay ama ay da maxramka u taha hooyada ama walaasha wax lamida ay tahay maa nabigu sal ly slam waxa uu yihi walyadaani tasniyaani labada gacmood waa zinaystaan wazinaahuma albadshu labada gacmood zinadooda waa qabashada in haween ajnabi lagu qabto ma banaana ayb dad shaqo ka doonanayso marka gacanta ay kuusoo taagto islaamku saan ma qabadhe ushaag dhib male nacam hadday shaqada ku siisay haddaynan ku siinin dhib male nacam aday diinkaa kaaga muhiimsana maogtahay nacam tiyaar adiga ikhtiyaar baad leedahay nacam marka ikhtiyaarkaagana waxaa weya diinka ilaahay subxaana wataala dembi ha ku gelin oo sharcigu sidaas weeyaan rawaanku haddaan gacan la gelinayn waa la salaami karaa laakiin kor kor in laga salaamo assalaamu calaykum waraxmat ullah waa ka haddaan laga fidna laga cabsanaynin weliba ayb ou keeni doonaa baabka baabkauba ku keeni doonaa nacam mararka qaar waxaa dhici karta inuu hadalba meeshaas ka bilawdo male mararka qaar inuu hadal meeshaa ka bilaawdaa imaan karto dhib mal dhib mal maya anaga qof inuu naag salaamo uma banaanan ama boqor ha ahaado ama ha ahaado yani racyo ha ahaado dadku waa isku wada axkaam boqor walaa keyrkiis mid inuu haween ajnabi ka ah ou salaamay ay u banaan tahay ma jiro nacam taasu marka diinka kamid maah nacam marka eh, waa taasa naam marka salaantu waa kaas haddii marka salaantu sheeko haday kasii dambeynayso o kale qofkaan yani haddaad salaanta haweenta aad uga aamin qabinba sheeko iyo wax kale hadhow oo hadhowna yani markaas ay aad yani dhibaato kula sii dhacdo iskaba dhaaf markaas ha salaamin ba naam wahada maxmuulu calaa anahu wahada kanina maxmuulu waxaa lagu xambaaraya calaa anahu sala allahu alayh wali wasalam nabigu jamaca inuu jamciyey waa kaas bayna alafdi walishaarati xadiidkan waxaa lagu xambaarayaa nebigu inuu jamciyey dhawaaqi iyo ishaaradii assalaamu calaykum waraxmat ullah iyo ishaaradii inuu isku daray wayu-ayiduhu waxaana xoojinaya ana fii riwaayati abi daawuud baa waxaa ku jirta fasalama calayna waana salaamaa ku jirta kaas si marka axaadiidta loo jamciyo yani tii ishaarada nebiga waa diiday haddana waa u ishaaray se haddaad tiraa waxaa lagu leeyahay ishaaro mujarada ma ahayn midaan ishaare iyo salaam wada socotay ahaayeen tan la diidana waa ishaarada keligeed waa bis wacan abi jurayin lhujaymiy radia allahu canhu qaala ataytu rasuula allahi baan umid sala allahu alayh ali wasalam faqultu waxaan ihi calayka asalaam yaa rasuul allah qaala waxau yihi laa taqul hadhihin calayka asalaamu fa ina calayka asalaam taxiyat lmowtaa dadka dhintay salaantooda marka calayka inuu calaykum hormariyo ma banaano waa inuu marka yidhaha assalaamu calaykum soo hormarina calaykumtuu dambaysiinaya sida s sida fiican saas waa xaafidkuna adu waa baxbaxsinayaa marka masaladan marka baxdigeeda saas rawahu abu daawuud watirmidiy waqaala xadiidun xasanu saxiixun waqad sabaqa xadiidkan waa soo hormaray bituulihi maca tuulihi dherarkiisa lala qabo ayb baabu aadaabi salaami salaantii aadaabteedii u baabihay salaantii aadaabta ay leedahay can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalama qaal yusalimu raakibu midka fuushani waa salaamaya cala almaashi kan lugeynayuu salaamayaa walmaashi midka lugeynayana cala alqaacidi kan fadhiyuu salaamaya wاlqaliilu dadka yarna cala lkaiiri dadka badan bay salaamayaan mutafaqun caleyh wa fii riwaayati lilbukhaariyi wsagiiru kan yarna cala lkabiiri kan weyn buu salaamayaa salaantii marka waa taas nin yar iyo nin weyn ninka yaraa salaanta bilaabayo dad yar laba qofaa tihiin shan qofaa u timaadeen yani waxaan ujeeda laba qof iyo shan qof salaanta yaa bilaabaya labada qofaa aa bilaabayso waa lugeynaysaa adiga ninna waa t waa fadhiyaa adaa salaanta lagaa rabaa adiga socdaa lagaa rabaa baabuur baad wadataa nina waa jidkoo taagan yahay assalaamu calaykum adaa lagaa rabaa salaanta markaa la timaado wahaakada nin lugeynaayo iyo nin baabuur saaran ninka baabuurka saaran baa assalaamu calaykum dhahaya salaanta marka adaabteeda waa taasaa wacan abi umaamata sudiy bni cajlaan albahiliyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama ina owla naasi dadkuwa ugu haboon bilaahi alle ugu dhowaansho badan man bada-ahum bisalaami weeyaan kan salaanta ku bilaaba dad ilaahay agtiisa waxaa ugu dhow kuwa salaanta bilaaba ayaga rawaahu abu daawuuda biisnaadin jayidin warawaahu tirmidiyuna waa wariyey can abi umamata radia allahu canhu qiila yaa rasuul allah alrajulaani labada nin yaltaqiyaani waa kulmayaan ayumaa koodeebaa yabda-u bisalaami bilaabaya salaanta qaala waxa uu yihi owlaahumaa billaahi ka alle ugu dhawaanshada badan yacnii labadooda midka bilaaba waa ninka alle ugu dhawaanshada badan ninka fiican qaala tirmidiyu hada xadiidu xasanu baabu istixbaabi icaadati salaami salaamta celinteeda sunanimadeeda calaa man yani qof lagu celceliyo korkiisa takarara liqaa'uhu la kulankiisa ou soo noqnoqday calaa qurbin meel dhow masalan nin baa yani aad la kulanka aada la kulmaysaa soo ayaa ayaa maanta dhan yani soo ayaa soo noqnoqonaya mar kastoo aada kusoo noqoto iska salaan marka maalan halkan baad ka baxday hoosa u degtay kor baad soo kortay asalaamu calaykum baa leedahay naam xoogaa haddana waa baxday meeshaas danbaad tagtay waa kaa qarsoomeen dadkii haddana waa soo laabatay asalaamu calaykum haddana nacam waa saas nacam qofkan isaguna inuu dhibsado maahan ajarbo ajar baa laga helayaa nacam waana sunadii rasuulka waa maxay waxaan salaam badana inuu yidhaahdo ma ahan ay dadka yani dadka qaarkood waxay le waxaan salaam badanaa waa dhibsanaya nacam maya sidaa sunadii ma aha iyadana calaa man qof lacni salaanta lagu celceliyo takarara liqaauhu la kulankiisa uu soo noqnoqdo calaa qurbin meel dhow bian dakhala waaba inuu galay uma kharaja uu soo baxay uma dakhala waa galay fil xaali islamarkaas haddana soo galay waa galay asalaamu calaykum uu yihi waa baxay assalaamu calaykum buu dhahay markuu baxay haddana waa soo noqday assalaamu calaykum kale aw amase xaala baynahumaa waxaa kala teeday oo kala dhexgalay shajaratun geed iyo naxw iyo wanaxwaha wixii lamida geed baa idinkala dhexgashay baabuur baa idinkala dhexgalay waa is arki weyseen wixii idinkala dhexgalay baa haddana meesha ka baxay ku celi salaanta haddana mar kale ajar baa laga helayaa nacam can abi hurayrata radi allahu canhu fi xadiidi lmusii'i salaatahu kii salaadiisa iska xumeeyey anahu jaa waa yimid fasallaa waa tukaday uma jaaa ila nabiyi buu yimid sala allahu alayh waali wasalama fasalama caleyhi waa salaamay faradda caleyhi salaama salaantii buu ka celiyey faqaalsalaantii uu ka radiyey faqaala waxau yihi irjic laaba fasalli tuko fa innaka lam tusalli ma aadan tukanine farajaca waa laabtay fasallaa waa tukaday uma jaa haddana waa yimid fasallama cala nabiyi mar kaleu nabiga salaamay xataa facala dalika halaaa maraatin ilaa saddex jeer oo sidaa yeelay de nabigiina marka maxaad ii salaamaysaa ma dhihin qiraalka nabigu marka uu u qiray baa daliil waxay u tahay in lasoo celcelinayo salaanta wa canhu isla abi hureyra waxaa laga wariyey can rasuuli llaahi sala allahu alayh ali wasalama qaal idaa laqiya axadukum midkiin hadduu la kulmo akhaahu walaalkiis falyusallim calayha salaama fain xaalat hadday kala dhex gasho beynahumaa iyaga dhexdooda shajaratun geed ow jidaarun ama gidaar ow xajarun ama dhagax uma laqiyahu ou la kulmo falyusallim calayhi haddana ha salaamo rawaahu abu daawuud baa wariyey isnaadkiisuna waa saxiix aadaab kale waa taas baabu istixbaabi salaami salaamtii sunanimadeediibu baab yahay idaa dakhala beytahu gurigiisa hadduu galo qofkii hadduu gurigiisa gelaayo in eh, salaantii waa sunna qaala llahu tacaala alla wuxuu yihi faidaa dakaltum haddaad gelaysaan buyuutan guryo fasalimuu salaama calaa anfusikum nafafyaalkiina ayb saciid ibnu jubayr iyo xasanulbasri iyo qataade iyo zuhri yani calaa anfusikum dadkii yani muslimiintu waa hal qof oo kale calaa anfusikum yani dadka meeshaa jooga salaama waay hadday xaaskaagii tahay hadday yani tahay yani muslim kale hadduu meeshii joogo waa un calى anfusikum taxiyatan salaam salaama min cind illahi ilaah xaggiisa ka ahaatay taasoo agtiisa ka ahaatay mubaarakatan taasoo barakaysan oo la barakeeyey dayibatan wanaagsan wacan anasin radi allahu canhu qaala qaala lii rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka wuxuu igu yihi yaa bunaya wiilkeygiyo idaa dakalta calaa ahlika marka yaa bunaya wiil aada dhalin oo kale waa dhihi karta yaa bunaya oo kale war wiilkeygiiy warmaan dhow waa iska banaan tahay dhib male bal baabu baabeysanayaaba yani eh, imaam lbukhaari uu baabeysanayaaba n kitaabkiisa adabulmufradka yaa bunaya wiilkeygiyo idaa dakalta calaa ahlika ehelkaaga haddaad u gasho fasallim salaam reerkaaga haddaad u gasho salaam yan xaas leedahay haddii kalena reerkaaga da iyo aabaha iyo dadkaad la noosha waa un ehelkaagiin salaam fasalim salaam yakun barakatan baraka ayaa caleyka adiga korkaaga ahaanayso wa calaa ahli beytika iyo dadka gurigaaga joogo baraka usugnaanayso oo waad ku barakoobaysaa ayb waa ku barakoobaysaa buu leeyahay nabigu sala allahu alayh waali wasalam ayb waad ku barakoobaysaa buu leeyahy marka barakada waxa keena ee kheyrka dabcan waa saas weeyaan nacam ayb dadka haddii la rabaa ilmuhu inay barako yeeshaan salaamtii in la baro adaabtii in la baro guriga markaad soo gashaan assalaamu calaykum dhaha yani khayr iyun gurigiina waa ku barakoobayaa dad ilmihiina waa ku barakoobayaa nacam ayb laakiin dadkii waaweynaa waaweynaaday ilmihii ayaga u bilaabaanba salaanta xun iyo qaab darada iyo ama aynan ka celininba ah, maxaa ka macnaa salaan leewaayo kuleeyahay nacam salaan salaan diintay kamid tahay ma wax la yaraysta ma aha rawahu tirmidiyu waqaala xadiidun xasanu saxiixun baabu salaami salaan cala sibyaani ilmaha yaryar la salaamo cadaynteeda u baab tahay ilmo yaryaroo la salaamo ilmaha yaryar yani salaantooda waxaa ku jira marka tawaaduc qofka weyn yani marka ilmaha yaryarka xataa uu salaamo yani qof kibir ku jira ma aha ko middan labaad ilmihii niyadooda waa dhismaysaa nacam ayaga laftirkoodii mujtamacii in laga qiimeynayo meel fiican ay ka joogaan bay ogaanayaan ilmaha laftirkooda dadka berri weynaanayo waay ayb haddaan ilmaha hadii ilmaha layska hadlaya booskaas hadhow yani ilmihii ilmihii iyagaa soo gelaya marka booskii dhalinyaronimadi iyagaa imaanaya hadhow hadday yimaadaanna adigio waa yeela marka nabadgelaysta hadhow nacam marka dadkan inaad islaaxiso aday dan kugu jirtaa ko qabla kulli shay nacam dadku hadda waxaa laga cabaadaya yacni mooryaan iyo wax isbaara meel u taal iyo wax dhib badan kulligood yani maxay tahay annaga islaax anagii dhibka yani kulligeenan usoo wada noqona culamo iyo caamo labadaba culamo iyo caamo kusoo noqonaa dhibka culamadii laftirkooda mas uuliyadaa saaran dadka nin kasta mas-uuliyad unbau dayacaya dhibka ku yimaada ilaa haddii dadkan yani tarbiyadooda yani loo dhexda loo xiro lahay waxaa suurtageli lahayd ama imaan lahayd dadkan waa laga badbaadi lahaa marka ko adaa danaysanaya dadka markaa diinta ugu yeeraysa marka meel kaleba intaan la gaarinba fi dunya aakhira iska aakhira yani inta aan la gaarinba adduunyada aday ku danaysanaysaa inaa ogaatid baan la rabaa can anasin radia allahu canhu anahu mara calaa sibyaan ilmo yarar buu soo maray anas fasalama calayhim waa salaamay wa qaala waxau yihi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalama rasuulku wuxuu ahaa yafcaluhu inuu sidaan yeelaayo mutafaqun caleyh marka ilmaha nabigu waa salaami jiray intuu u yimaado assalaamu calaykum waraxmat ullah dhihi jiray baabu salaami rajuli ninka salaantiisa calaa zawjatihi ou salaama xaaskiisa iyo walmarati haweeney ou salaamo min maxaarimihi maxaarimtiisa kamid a ah. wa calaa ajnabiyatin mid ajnabi ka ana inuu salaamo wa ajnabiyaatin haween badan oo ajnabiyaada ah inuu salaamo laa ajnabiyaadkaas oo laa yaqaafu ounan ka cabsanaynin alfitnata fitna bihina uu ku fidnoobo ayaga ayb wa salaamihina bi shardi iyo salaamtooda banaanaanshada sunanimadeeda yani maxuukan kusoo aroora cadeyntiisa bi shardi shardigan lagu salaamo inaan ajnabiyaadka inaan lagu fidnoobeynin waa dhici kartaa qofka see ugu fidnoobaa waa ku fidnoobaya haweenku sidoodaba nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh waali wasalam maa taraktu fitnatan adara cala arijaali min annisaa fidno kama tegin uu yihi nimanka uga daran haweenka ma aana ka tegin u yihi fidno rag yani haween uga daran xadiidkii kalena wuxuu ahaa in اdunya xulwat khadira wain allaha mustaklifukum fiiha fayandur kayfa tacmaluun itaqu dunya wاtaqu الnisa faina awala fitnati bani israaila kanat fi الnisa waxaa dhici karta salaantan adiga markaad salaanto sheeke inay meesha ka bilaabato oo kadibna markii la sheekaysto la sheekaystana marka dambena yani waxaa imaanaya marka wixii kaloo ku xigay wixii kaloo kusii xigay adhow marka qofka inuu ku fidnoogaaba dhici karta okay marka can sahli bni sacdin radia allahu canhu qaala kaanat fiina imra-atun haweeney baa anaga naga mid ahayd wa fii riwaayatin kaanat lanaa cajuuzun cajuuzo haween waa yeelo da-ah yaan ayaan lahayn ta-kudu way qaadaysa min usuuli silqi silqiga geedka la yihaahda yani usuushiisa jiriddiisa soo qaadaysa fatadraxuhu waxay ku tuureysa fi lqidri dheriga ayay ku tuureysa waa nooc geedaha un kamid oo lasoo jara lagu ridaayo ay ku ridi jirtay eh, dheriga wa tukarkiru waa shiidaysay xabaatin bay shiidaysay xabado oo min shaciirin heed ah shaciir masage ama heed xabada yani dhowr xabo masega ama dhowr xabo heed ah ayay intay shiida ay dherigii kula daraysay marka faidaa salayna marka ay qoyneysa faidaa salayna aljumcata jumcada haddaan tukano wansarafnaa aan jumcadii ka gadoono ka laabanno nusalimu caleyha waan salaami jirna beer bay laheed oo beertay ayay sii mari jireen waanu salaami jirnay fatuqadimuhu ilayna waa noo qadimi jirta marka masagada iyo waxa ay isku qooshtay ayay noo nagu ikraami jirtay nagu maamuusi jirtay rawaahu lbukhaariyu naam marka maxalushaahidka wansarafnaa nusalimu caleyha waa salaami jirnay iyadoo haween hadda ajnabi ka ah yay salaami jireen fidnaa laga aamin yahay markaasoo kale qawluhu tukarkiru ay tadxanu ay shiideysa naam waxaa laga qaadanayaa marka haweentaas yani khayrkeeda saxaabadii xaalkooda aad isaga liito cunto badan ba aan haysanin ayay jimco walbaa waxay u sameyn jirtay cuntadaas saxaabada marka waxay leeyihin qaarkood riwaayada xadiidka qaar waxay leedahay jimcada aad baan u jeclaan jirnay ayb jimcada aad baan u jeclaan jirnay yani ikraamka haweenta ay sameynaysa darteed marata dadkaas yani saas iska ahaa xaalkooda yaa adduunyadii oo dhan diinta islaamka gaarsiiye oo yani wax tusaale loo dhigaba aan jirinba wacan umihani faakitata binti abi aalib ahayd cali bay la dhalatay radia allahu canha qaalad waxay tiri ataytu nabiyaan u imid sala allahu alayh ali wasalam yowma alfatxi maalintii maka la furtay wahuwa isagoo yaktasilu qubaysanayo mayranayo wafaatimatu faatimana tasturuhu ay asturayso bithawbin mara ay saa ugu qarinaysa ugu asturayso fasalamtu waan salaame nabigii wadakarat ilxadiida bay sheegtay rawaahu muslim way banaan tahay marka haween ajnabi adig ka ah inay ku salaanta xataa assalaamu calaykum inay tira iyadana way u banaan tahay nin ajnabi ka ah inay salaamu al assalaamu calaykum ay tiraahdo rawahu muslim waan marka ninkuna markaa uu jawaabo waan asmaa binti ayaziida radia allahu canha qaalad waxay tihi mara calayna nabiyu nabigaana soo maray sala allahu alayh ali wasalama fii niswatin maca niswatin haween anagoo ku dhex jirno fasalama calayna waana salaamay way banaantah marka waa rawaahu abu daawuuda watirmidiy waqaala xadiidun xasanun hada lafdu abi daawuud lafdu tirmidiy ana rasuula allahi sal ly slam rasuulka mara fi lmasjidi masjidkuu soo maray yowman maalin walxaal cusbatun jamaaco oo min annisaa'ina qucuudun ay fadhiyaan fa alwaa biyadihi bitasliimi gacantiisa ayuu ku ishaaray tasliimtii salaantii waa soo marnay xadiidkan baabu taxriimi ibtidaa-i lkaafiri gaalka ku bilaabistiisa xaaraantinimadeeda caddaynteediibu u baab yahay bisalaami lagu bilaabo salaanta yani salaanta islaamku assalaamu calaykum in lagu bilaabo gaalkii wa kayfiyati raddi calayhim iyo sida iyaga hadday ku salaamaan loogu jawaabayo oo loogu radinayo wa waistixbaabi salaami salaan sunanimadeeda calaa ahli majlisin dad meel fadhiya la salaamo oo fiihim ay ku dhex jiraan muslimuuna wa kufaarun muslimiin gaalo saddex tarjamo waa marka gaaladii inaan salaanta lagu bilaabin hadday adiga kugu bilaaban saad ugu jawaabaysaa meel muslim iyo gaal wada fadhiya haddaad tagta say u salaameysaa hay naam can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sal allahu alayh wali wasalama qaala nabigu waxau yidhi laa tabdau lyahuuda yahuudda ha ku bilaabinina wala nasaara nasaarada ha ku bilaabinina bisalaami salaanta faidaa laqiitum haddii aad faidaa laqiitum haddaad la kulantaan axadahum midkood fii dariiqin jid fadaruuhu dhibaato geliya ilaa adyaqihi ciriirigiisa nacam yani jidka jidkaa ah ka leexanin waayo marka macnaheedu saas hadda laga wadaa nacam ayb daarulislaam baana laga hadlayaa nacam ayb qofkii daarulislaam b ayuu joogaa jidka isago inuunan ka leexanin nacam maxaa yeele ka leexashada iyo u banayntu ikraamay tusaysaa nacam maamuuskana qofka muslimkaa iskale nacam ayb maamuusid ayay tusaysaa ka leexashada nacam nacam waxaa dhici karta meelaha islaamka waxaa dhici karta safka qofka uu ku jira isagoo safki u horeeyaba isagoo qofkii muslima safkii hore meel fiican uga jiro in la yira adig ka baxa nacam ninkaana la hormarin a marti a ah, nacam aa lagu leeyahay nacam kan baa la hormarina ama ninkaan cadaankaa la hormarina aa lagule ama ninkaan hebelaa la hormarina nacam ta waxay ahayd calaaqali safkii yani sidii loo kala horeeya xataa in lagu kala saasay ahayd nacam marka taasoo kale marka waxay tusaysaa yani iimaanku inta uu la egyahay nacam fadaruuhu ilaa adiiqihina waa sidaas aan sheegnay qofku inuu yani jidkiisa isaga u haysto ununan leexan ka leexanin rawaahu muslim ayb wacan anasin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalama rasuulka waxau yihi idaa salama calaykum hadday idin salaamaan ahlulkitaabi ahlukitaabka faquluu dhaha wacalaykum dhaha haday idin salaamaan assalaamu calaykum idin yihaahdaan wacalaykum dhah muttafaqun caleyhi jawaabtii marka waa taas ayagoo loo jawaabayba waa nabiga yani waxay ku timid sidaan yahuudda waxay dhihi jireen assaamu calayka mowd korkaaga ha ahaado dhimo markaasoo isagana waa calaykum nabiga dhihi jira idinkana korkiina laakiin hadday ayagu aada u kala dhigdhigaan oo assalaamu calaykum ay yihaahdaan ood maqashay adiga aada fahamtay inuu assalaamu calaykum uu yiri in badan oo taabiciinta iyo kamida ah waxay leeyihiin maya aayadda daahirkeeda lagu socona waidaa xuyitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw rudduuha assalaamu calaykum markuu ku yidhaha wacalaykum assalaam baad iska dhehaysaa ibraahim naqaci iyo dad badan baa laga wariyey oo kamid ah aimadii taabiciinta laakiin haddii ou maldaho ama aada garan weyso ama aad si fiican u maqli weyso wacalaykum iska dheh markaas adig rawaahu mutafaqu calayhi xadiidka bukhaari muslim baa weriye wacan usaamata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga mara calaa majlisin meel fadhi ayuu nabiga soo kormaray fiihi ay dhexdiisu yihiin akhlaaqun yani dad isku daran oo min almuslimiina iwalmushrikiina muslimiin iyo mushrikiin isugu jiraan cabadat lawthaani dadka asnaamta caabuda iwalyahuud iyo yahuudba fasalama calayhim nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu waa salaamay assalaamu calaykum waraxmat buu yiri hadaad aragta yani nin muslim iyo nin gaalo meel wada fadhiyo assalaamu calaykum baad leedahay de ninka muslimkaad u niyeysanaysaa salaantaadiina marka soo ma garan lama salaamayo ma jirta marka marka haddii majlis muslim iyo gaalo wada joogaan haday hadday tahayna salaanta waa inaad la timaado oo aadaabta saas waa waxaad la niyeynaysaa markaas muslimkii unbaad u niyeysanaysaa waxaa kamid a matalan dad waxaa janaazadoo kale lamida laftirkeeda dad dhintay baad aragto tiro badan oo isdhex jiyaacsan oo inta yani dhar iyo mare iyo wax lagu duuduubay aan la kala garanaynin muslimkooda iyo gaalkooda waxaadna ogtaha meesha inuu muslim ku jiro muslim iyo gaal isku dhex daran sayd yeelaysaa markaas oo kale kulligood waa isaga tukanaysaa muslimkaana uniyeynay ayaad u niyeysanaysaa adiga marka ee la dhihi maayo yani intii nin gaala lagu tukan lahaa ninkaa muslimka salaada ha iska waayo waxaas ma ra ma sax ma ahan ayb waxyaabaha cuquubaadka iyo qofku dabcan in qofka uu ciqaab ku gafo iyo inuu yani ku gafo cafiska cafiska inuu ku gafaa ron ayb baabu istixbaabi salaami salaamtii sunanimadeedii ayuu u baab yahay cadaynteeda idaa qaama hadduu kaco qofka min almajlisi ou ka kaco oo faaraqa ou faaruqo julasaahu dadkii isaga la fadhiyey ou jaliisaho ama halkii ninee la fadhiyey majlis baad iska fadhisaa bix rabtaa salaanta sunna waay marka naam wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam ida intahaa axadukum midkiin haddii uu soo gaaro ila lmajlisi fadhiga hadduu soo gaaro falyusalimha salaamo faida araada hadduu doono an yaquuma inuu istaago falyusalimha salaama haddana falaysat iluulaa midda hore ma ahan biaxaqa mid kaga xaqnimo badan min alaakhirati midda dambe yacni midda hore markaad soo gelaysa salaan markaad baxaysana salaan midda hore oo marka aad soo gelaysa ah kama xaqnimo badna midda dambe rawahu abu daawuuda watirmidiyu waqaala xadiidun xasanun buu yiri baabul istidaani iyo aadaabihi istidaankii aadaabtiisiibuu u baab yahay qaala allahu tacala alla waxau yihi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tadkhuluu buyuutan hayra buyuutikum xataa tastanisuu watusalimuu calaa ahliha oo soo marnay wa qaala tacaala waidaa haddii balaqa alatfaalu ilmihii ay gaaraan minkum idinka yacnii xaal ay idinka ahaadeen xaggiina ilmaha aada dhasheen alxuluma qaangaar hadday soo gaaraan oy qaan gaaraan falyasta'dinuu ha idin qaateen kama sta'dana aladiina kuwiis ay u idin qaadanayeen min qablihim iyaga ka horreeyey dadka iyaga ka horreeya yani waa weynaa sida ay u istidaan dalbi jireen ayaguna ha u istidaan dalbaan ilmuhu hadday soo qaangaaraan yani intay yaryar yihiin ayaga xad baa loo sameeyey awqaad waxaa jira inay istidaan sameeyaan ay tahay yaa ayuha aladiina aamanuu liyastadinkum aladiina malakat aymaanukum waladiina lam yablugu lxuluma minkum halaatha maraat cunug intuu yaryahay mumayiska uu yahay saddex mar min qabli salaati alfajri salaad subax ka hor waxayna tadacuuna hiyaabakum min aldahirati qofka marka uu yani duurkii uu hurdaayo yani xilliga duurkiiya la jiifo la seexanayo na dharka laska layska fududaynayo wa min bacdi salaati alcishaa salaada cishaa kadib marka la seexanayo saddexdaa waqti gaara loogu sheega ilma awqaadaas ha soo gelin aabaha iyo hooyadaa hau soo gelin adoo aan guriga gargaraacin saasaa la dhahaya taasaa la baraya marka hadduu qaan gaarana waxaa lel sidaadaba guri ha gelin ilaa inaa idin qaadata maaha ay marka yani suurat nuur aadaabta lagu sheegay kamid tahay waana maxaasin lislaam islaamka maxaasintiisay kamid tahay de cunuga hadii siyaabahaasoo kale loo tarbiyeeyo xishoodkii iyo uu barana marka xishoodkiibau qabsana laakiin haddii layira iska gal soco xishoodkiibaa baaba-aya nacam xishood xagee lagu haysanaya marka an abi musa wacan abi muusa alashcariyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wsalam rasuulka waxau yhi alistidaanu istidaanku halaatun saddex weeyaan fain udina laka haddii lagu idmo wailaa haddii lagu idmo waa khayr haddaan lagu idmin wailaa farjic iska laabo muttafaqun calayhi wacan sahli bni sacdin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam inamaa jucila alistidaanu istidaanka waxaa loo sameeyey oo loo jideeyey min ajli lbasari aragga dartiis si aragu u laabmo mar haddii aragga dartii loo sameeyey istidaanka loo jideeyey waxaa weyaan inaad albaabka meesha ufurmaa maahne meesha kale inaad ka istaagto weyaan assalaamu calaykum ma soo galaa aad tidhaahid markaa albaabka laftirkiisa meesha oo ufurmaa inaad iska istaagtid maaha naca oo hadhow albaabkii markii fag la siiye la furaba gurigii marka cowradiisii indhahaaga inay ku dhacaan maya ma fiicna amase yacni guriga daldaloolka n laga fiirin ayb hadda waxaad arga qofkii qof weyn wuxuu ka fiirinaa meesha waraaqaha iyo laga tuhuro wadankan iyo ka fiirinaya ilmihii waa baranayaan hadhow marka aadaab aada u xun waay naam iska gargaraac haddaan lagaa furan iska tag saddex jeer naam mar haddaad fiirinaysa adiga maxaa u gargaraacaysaa nacam ila waxa loo jideeya waa in araggaaga inuu laabmo waay naam araggaaga marka ma laabmayo wacan ribciy bni xiraashin radi alla can ribciy bni xiraash qaala waxau yihi xadahanaa rajulu min bani caamir nin reer bani caamir baa wuxuu noo sheegay istadana ninkaasu istadana cala nabiy nabiga ka idin qaatay guriga gurigau soo gelaya nabigu istidaan weydiistay wahuwa fii beytin isagoo guri ku jira faqaala waxa uu yidhi aaliju ma soo galaa buu yii war ma soo galaa ayuu yihi faqaala rasuulu lah sal ly slam nabigu waxau yihi likhaadimihi khaadimkiisa wuxuu ku yidhi ukhruj niyahu bax ilaa haadaa midkan u bax facallimhu soo bar alistidaana habka istidaanka loo qaato soo bar faqul lahu waxaana ku tiraahdaa qul hay dheh assalaamu calaykum aadkhulu sidaa sidaanku waa kaas marka salaamta horeyso ma soo galaa ayaa ku xigta marka aadkhulu hadda eray aada ku cibaadeysanaysa ma ahani ogoog waa af carabi u nacam af soomaali waa ku dhihi kartaa iyadatan nacam ayb luqadii lagugu fahmayo waa ku dhihi kartaa nacam laakiin assalaamu calaykum iyada waa salaantii islaamka ta waa lagaa rabaa nacam assalaamu calaykum ma soo galaa markaas saas waa istiidaanku marka ima soo galaa asalaamu calaykum kadib ma aha nacam faadina marka waa eh, nacam fasamicahu rajulu ninkiibaaba maqlayba nabiga hadalkiisiibaba maqlayba nacam faqaala waxau yihi assalaamu calaykum adkhulu nacam amarkii nebigu sidii u dhahay buu fartoomayba nacam faadina lahu nabiyu nabigu waa u idmay sala allahu alayh ali wasalam fadakhala waa soo galay markaa mar haddaadan diinta maalan waxba ka aqoonin haddii lagu yiraha warnaa lagu baro sida islaamka loo qaato sida dadka loo salaamaa lagu baraya sida wax loo cunaa lagu baraya maa yani anhima maxaad ii caynaysaa qofku inuu yiraahdo maaha cay ma ahan waxbaad ziyaadsatay hay rawahu abu daawuuda biisnaadin saxiixin can kildata bni lxambal radia allahu canhu qaala ataytu nabiya sala allahu alayh wali wasalam nabigaan u imid fadakaltu caleyhi waa u galay walam usalim mana salaamin faqaala nabiyu sal ly slam irjic laabo faqul assalaamu calaykum aadkulu intaad laabatid dheh assalaamu calaykum ma soo galaa sidaa dheh rawaahu abu daawuud wtirmidiy waqaala xadiidun xasan wabilahi towfiiq sal l slam ala nabiyina mxamed wcala alihi wsaxbi wslam